لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس qabla hada intaan intaan la bilaabin cashirkeeni u dambeeyey baab idaa absara الraaciya wlwakiilu shaatan tamuut min riwaayati naaficin oo kacab ka warinayey ibnu kacab cabdiraxmaan ama cabdullahi labada waa la yidhi aabihiis oo kacaba waa kale anahu kaanat lahu ganam tarcaa bisalcin faabsarat jaariya meeshaasi khalad baa jiray oo tarcaa yani rijaariya faacil u ah mana aha kaanat lahu hanamun ari buu lahaa kacb binu maalik tarcaa arigaas wuxuu daaqi jiray arigaasaa faacilka hanamku ku noqonaya bisalcin buu daaqayay faabsara jaariyatu markaa saas weeyaan marka hanamun tarcaa hanamkaas bisalcin buu daaqaya marka faacilku waa hanamka wey midda kale nin walaalkeen ahoo kamida dalabada ardada kutubta kitaab ku taxan oo gabadh ka xanuunsan tahay isbitaalkana taalla xanuun culusna uu hayo ilahay aan u barino inuu ilahay caafiyo subxaana wa tacala allah caafiyo ilahay caafimaad deg deg ha siiyo xanuunka allah ka qaado subxaana wa tacaala allahuma rab الnaas adhab ilbaas ishfiha anta shaafi laa shifaa ilaa shifaaؤka shifaa laa yugaadiru saqma slى اllah وslm عlى nabiyina mحamed <clears throat> qaala musanif raximah اllah baabun idaa wuxuu ku saabsan yahay idaa wakala rajulu nin hadduu wakiisho ninka wax wakiilanayana muwakil baa la dhahaa ka la wakaalanayana wakiil baa la yihahdaa idaa wakala hadduu wakiisho rajulu nin muwakil la yihaahdo rajulan nin buu wakaashay oo wakiila wuxuu wakaalinaya waa tare an yucطiya shayئa inuu shay qof siiyo ayuu wakiishay wax inuu bixiyo walam yubayin mana cadaynin kam yucdi inta uu siinayo ninka hebela hadduu ku imaado wax u taag wax sii buu iska yidhi waxa uu siinayana muuna sheegin faacطىa wakiilkiibaa wuxuu siiyey calىa maa yatacaarafahu الnaasu dadka waxa ay isku yaqaanaan ee curfiga wax waafaqsan ayuu bixiyey marka dukaanka hadduu kugu imaado dad masaakiinoo wareegaya wax sii baa lagu yidhi ninka dukaanka gadaayo wakiilka ahaa ninkaa marka wax loo cayinay oo la yidhi intaa intaas sii ma jirto dadkaa marka masaakiintae socda ama qaaraanka raasanaya wax sii iska yidhi <clears throat> marka wuxuu u noqonayaa dadka curfiga u laaban suuqleyda maxay dadka siiyaa noocan oo kalea ayuu siinaya haddii dee xoogow labaatanki iyo soddonki iyo kontonkiiyo la siiyo inuu kun ku tabaco qofku soo istaagal maaha kun shil uu siiyo calaa maa yatacaarafahu الnaasu wakiil baa tahay muwakilkaada hadduu idanku siiyey muqayid ah ama muqayad ah oo wax ku cayiman ama mucayan fi shay mucay ku cad sidaa ku socon hadduu yahay iska muطlaqna curfigaa u celinaysa marka curfigaad u celin lannahu curfigu sidiisuba axkaamta shareecada waa laga qaataa wixii shareecadu guud ahaan ay xalaalaysay oy ogolaatay laakiin aan cayn ahaan iyo tafsiil iyo faahfaahinteeda shareecadu ayna sheegin curfigaa loo celinaya wacaashiruuhuna bilmacruuf ayaa laleeyahay haweenkii aad guulaysay curfigaa loo celin dhaqaalahaad haysato dadka kula midka ah iyo gabadha iyada gabdhaha lamidka ah iyo waxa biil iyo masruuf iyagoo kale u ah ayaa lagaa rabaa haddii maauudtaa malagu ukuma marka curfigu waa sidaas oo caamadana waa la yidhaahdaaye alcaadat muxakama waxay ka mid tahay qawaacida shanta ee waaweyn ee qawaacid ukuma la yidhahdo walcurfu macmuulun bihi idaa warad xukmu min asharci shariifi lam yuxad alimaam sacdi raximah llah qal xadaana makiy bn ibrahim qaala xadaana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz can caطa ibn abi rabaxin wagayruhu haddaad tihaahdana mubtada bilaabanayu noqonoo kabarkiisa khabarkiisuna yaziidudaasu dhacaya wagayruhu hayru caaa caddo kayrkiina yaziidu waa ziyaadiyey laakiin waxaa ka fiican sida hore can caطaaءi bni abi rabaaxin iyo wagayrihiba way wariyeen ibnu jurayj baa ka warinaya yaziidu wuxuuna ziyaadinayaa bacduhum barkood kayrkaa iyo cadaha la sheegay barkood calaa bacdin marka kaluu xadiidka ka badinaya oo wax ziyaadoo midkan uu sheegay ayuuna kan sheegin inuu kan sheegayna kanma sheegin macnaha waa saas wagayrihidaasna waxaa ay leeyihiin waa abu zubayr almaki moxamed ibnu muslim ibnu tadrus ninka la dhihi jiray ee jaabir ibn cabdillahi fi saxiix in badan ka warinaya lakiin alimaam albukhaari muqaarabo iyo mutaabaca iyo mooyaane si toosa ah oguma wariyo laakiin hadda waa ishaaray ishaaradaas wuu kaaftoomay wuxuuna ku cadfan yahaa cadda isla warinayaana waa qiraan waay marka wa kayrihi iyo caddo kayrkiisba yaziidu wuxuu ziyaadinayaana bacduhum barhkood calaa bacdi marka kaleu xadiid ka ziyaadinaya walam yuballighu xadiidkana ma gaarsiinin kullahu dhammaantiis rajulun nin oo waaxidun keli oo minhum ayaga ka mid a oo xadiidka dhammaystirkiisa iyo tamaamkiisi gaaray ma jiro walam yuballighu wuxuu kusii caddaynayaa in ziyaadada midkan uu wato kanay ka maqan tahay hadduu ziyaadaad maqasho waxaa qaabisha nusqaan hadduu hebel ziyaadiyey hebel macala nusqaan bu fadhiyaa wey hebel hadduu in ziyaadiyana kana nusqaan fadhiya laakiin haddii la fiiriya mid walbaba sidiisa loo fiiriya ruwaadaasi mid xadiidkii siyaaqiisii tamaamka aha ee tiraa ku wariyey ma jirto wey walam yubaliquu ma gaarsiinin isiyaaqi man yasuqu bay ka dhigan tahay ma soo kaxaynin xadiidka kulow ideelkiis rajulun baan kaxaynin oo waaxidun keliya oo minhum labadaasi kamid ah waa cadaya keyrka keyrkuna waa ka badan karaaye hal can jaabirin jaabir bn cabdillaahi bayna ka wariyeen can jaabir bn cabdillahi radia allahu canhuma yaa cada iyo keyrku bay ka warinayaan qaala jaabir wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi salى اllahu alيه waslm nabi mucis fii safarin safar baan ku jiray oo nabiga la socday alayh salaam fakuntu waxaan ahaa oon saaraa calaa jamanin riti hafaalin baii tafaal batii bay ka dhiganta riti agajiid ah oo socod gaaban oo nooganoo daalan oo iga reebo dadkaa la socday ayaan saaraa buu yidhi inamaa huwa inuu batin yahay waxbaa kutusi fii aakhiri qomi qoomka aakhirkiisu marba socdaaba aakhirka mudaba jiitaba waan hiiraanayaa ah, inamaa huwa fii aakhiri qowm nabiguna alayhi salaatu wasalaam gadaal buu ka socday oo ciidanka markaa dee aan dagaal iyo la gelaynin dagaal haddii la joogo fi lmuqadima ninka u horrey waan jir rasuulka alayh isalaatu wasalaam ashjacu nnaas buu ahaa dadka ninka urgeysiisan sala allahu alay wasalam xataa qaar saxaabada kame ay dhihi jireen kunaa nattaqi bihi qaarna ay dhihi jireen ashjacunaa man yuxaadii rasuula allahi sala allah alay wasalam ninka ma urgeysiisan waa ninka nabiga la sima sala allahu aleyh waalih wasalam laakiin markii socoto laiska socdo oo dadka in laga warhayo ay u baahan tahay qaa'idka wuxuu soconayaa gadaal buu socon leanna isaga lagama fogaanayo waa loo lug celinaya waa la sugi laakiin dadka kale wax sugi ma leh markaa gadaal buu ka socon waa saaqi lqowm gadaal buu ka soo kaxaynaya hadba ninka daciifkaee tabarta daran baa qaaiduljeish ah oo loo tareebi oo laga warhayni nabigu alayh salaam gadaal socdaa wuxuu soo gaaray jaabiroo ritigiisa la haray ayaa gadaal ka soo gaaray famara bi waxaa isoo maray annabiyu sala allah alay wasalam faqaala wuxuu yihi man haada waa keekan qultu waxaan idhi jaabir bnu cabdillaah waa jaabir bnu cabdillaahi qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa ku reebay oo ciidanka kaa reebay gurguran qultu waxaan idnii calىa jamalin ritibaa saarnahay afaanin oo socod gaaban oo aan socod dheer lahayn baiiu sayr ah qaala wuxuu yidhi amacaka qadiib dhangad mahaysaa bu yidhi dhangad mahaysaa ushi lagu garaacay geela lagu garaacay mahaysaa qultu nacam haabaa idhi bu yidhi qaala acdinii sii faacdaytu waan siiya ushii fadarabahu ritiibuu ku garaacay fazajara waana canaantay dadka jinka iyo waxaa ku jiraan quraankii iyo bulaankii iyo ushi baa laiskugu dari ah, marka ritigan waa riti wax saaran yahay oo waxbaa ku dhegan waxbaa saaran wixii buu nabiga alay slam qayle iyo ulb iskugu daray ducana waa ku daray nabiga alayh salaatu wasalaam markaasuu ilaahay barakeeyey wixii saarraa o dhan baa ka kacay ritigu wuxuu noqday riti ordaaya oo safka hore qabsaday ayuu noqday ayb fazajara waana canaantay fakaana wuxuu noqday min dalika almakaan isla booskii nabiga u garaacay markii la joog garaaci u dhameeyeyba min awal ilqoom buu qabsaday qoomka awalkiisu u ordayaan rukan isla markiiba yani caafimaadkiisii maba sii daahin barakadii nabiga sala allahu alayh waalih wasalam wax allaa wuxuu taabta ama uu u duceeyo o dhan baa ku dhici jirtay sala allahu alayh waali wasalam xataa faraskii uu lahaan jiray abu alxa markuu nabiga faras wuxuu aad u socod gaaban buu ahaa socod gaaban markaa nabiga alay sl habeen habeenada kamid uhu oou kayro meel ka yeedha isagoo ka gaarin inuu faras kala raadsado oo uu kooraha uu samaysto ayuu ku gulbooda isagoo iska leeda marka nabiga alay slam waa kii tacliiqiya yidhi wajadnaahu labaxra ah, waxaan hellay faraskan bad oo kale saas ugu ordayba ah, waa faras socod gaaban bu hajar la yaqaano ayib marka wuxuu leeyahay isla markiiba uu ficnaaday qaala nabiga alay slam wuxuu yihi bicnii iga ibi ratigan dhexdaa lagu sheekaysanaya iga gad faqultu waxaan ii bal huwa laka ya rasuul allah baya kaa gadi maayo waaban ku siiye rasuul qaado qaala wuxuu bal bicnii maya kaama qaadanayo hadiye iga gad buu nabig alayh salaam qad akhadtuhu waxaaban kaa siistay buu nabig alay salaam yidhi biarbacati danaaniira afar dinaar oo dahabaan kaa siistay buu yidhi riwaayo kale uuqiya uuqiyadaasi daraahimta ayaa arbacuuna dirham ayaa wasnu arbacuuna dirham baa uuqiya la yihahda qiimaheeda oo xagga dinaarka marka la fiiriyana arbacatu danaaniir dinaar kasta wuxuu u dhigmaa cashara darahim buu dhigma markasaasay noqonaysa marka labada riwaaya isma anfinayso riwaayat uuqiya iyo riwaayat arbacata dananiir isma anfinayso oo tobankii dirham iyo hal dinaar baa isku dhigma marka biarbacati dananiir baan kaasii walaka waxaa naladan ku caariyeeyey dahru dhabarkiisa ila madiina ilaa madiina laga gaaro marka riwaayadan waxba ishtiraat washtaradtu xumlaana riwaaya kala kelaha oo inuu asaga shardista jaabir bay tusaysa riwaayadana nabiga calayh salaam inuu caariyey haddana tii waxaa iskale nabiga calayh salaam laakiin waxaa caariye loo siiyo layidhi sii saarrow ilaa madiinaha ka tegayso caariye u bixiyey nabiga sala allah alay ali wasalam walaka waxaa leeya daharu dhabarkiisa ila almadiina la laga gaaro sii saarrow wey macnaha falamaa dalownaa min almadiina markaan madiine u dhowaanay akhadtu waxaan guda galay yani sharaxtoo kale ka dhigan tahay artaxilu inaan raranayo markaas waxaan bilaabay wixii dadkii kala degan yihiin magaaladii la yar sugaaya bal wakti ha la yar siiyo dadkii magaalada deganaa ayaa u arkay nabiga ala sl raranaya gaadiidkayga oray aanu socdo rabo qaala wuxuu ina turiid xaggee doonaysaa u degdegaysaa qultu waxaan iri bu yii iska sii geli raba magaalada tasawajtu maxaa yeele waan guursaday imra'atan haweeney waan guursaday oo nin aroos ku cusub baan ahaa nabi allow qad khalaa uu ka dhintay canha xaggeeda zawjaha ninkeedii ah, qad khalaa canha macnaha waxay ka dhigan tahay ey tuwafii canha zawjuha ah, saasaa loo wadaa hadda ka hor nin uu ka dhintay oo garoob ah oo carmali ah yaan guursaday bu laakiin riwaayo kalaa sii fasirayso goormay timid umur sidaa yidhaahdo markuu nabigu weydiiyey alayh salaam tazawajtu markuu yihi abikran am hayiba markaasuu bal hayib markaasuu nabiga alayh salaam tacliiqiyey wuxuu yihi tazawajtu imra'atan qad khalaa minha gabadh nin iga horeeyey oo laga dhintay yaan guursaday qaala markaasuu nabigu wuxuu yihi fahallaa jaariyatan maxaad gabadh u guursan weyda gashaanti ah turaacibuhaa kula ciyaarto wa turaacibuka aad la ciyaarto turaacibuhaa aad la ciyaarto wa turaacibu kula ciyaarto qultu waxaan ii ina abi aabbahay cabdulahi bn camr bn xaraam cabdullahi bn camr bn xaraam radi allahu canhu sulami saxaabiga jaliilka ahaa ibna abi aabbahay tuufiya waa la oofsaday ah, waa oofsaday ilaahay baa oofsaday waa la oofsaday oo shahiid qaswatu uxud buu dhintay tuufiya waa la oofsaday wa wuxuu ka tegay banaatin gabdho toddoba ilaa sagaal bu layidhi ama sideed fa waxaan damcay buu yimi an ankixa inaan guursado imra'atin haweeney qad jarabat khibrad leh wax tajribaysay oo tajribe iyo aqoon iyo macrifo uleh sida wax loo maareeyo khalaa minhaa hadda ka hor dad ka dhintay oo soo martay reer inaan guursadaan damcayu si ay gabdhaha walaalahaya ay waalidba ugu noqoto oo ay arrimahooda ugu istaagto oo ay u hagaajiso mid ayagoo kale haddaan kusoo biiriyo gabadhii gabdhihii de waxbaba isku isku faa'iideyn maayaan waxbaba iskuma faa'iideynayaan ayaguna kama haybaysanayaan marka haweenay ka weyn oo haddana maamulka gabdhaha iyo caruurta garan kartaa yaan damcay daraadood baan u tanaasulay isaga ah, wixii dheef u ahaa ee wanaag u ahaa ee u jeclan lahaa gabdhihii walaaliha dartiibuu tanaasulay radi allahu canhu arda qaala wuxuu yihi fadalika marka arrinkaa aad sheegtay mubaaraku marka waa lagu barakey wey ah, marka baarak allahu lak bay ka dhiganta fadalika arrinkaasi y waxaa arrin fiican wey waa lagu barakeyey bay ka dhiganta falama qadimna almadiina markaan magaaladii madiina gallay qaala wuxuu nabigu yihi yaa bilaalu bilaalow aqdih jaabir dayntiisii c afartii dinaar wazidhu ziyaadi halkan wey marka shaahidka tarjumada meeshuu ka daabuqayo xadiidkan wazidhu ayaa lagu yihi bilaal ziyaadadaasi lam yubayan kam yucطaa inta loo ziyaadin lama cadaynin afar dinaar waa la yaqaana asagaa lahaa u kordhi baa layidhi waxaa ugu darmana dhihin faacdaahu wuxuu siiyey arbacata danaaniin afartii dinaar iyo wazaadahu wuxuu ugu kordhiyey qiraadda hal qiraad buu u kordhiyey qiraad ayuu u kordhiyey waa lacagtii yaryareedee nabiga alay salam uu xadiikaa soo maray kuntu arcaaha calaa qaraariita min maka min ahli maka waxda baa ugu daray bu yihi oo suruuda qaala jaabir baa wuxuu yihi laa tufaariqunii walayna ifaaruqaynin ziyaaratu rasuulilahi sala allah alay wasalam ziyaadadii nabiga inta ziyaadada weligee jeebkeeda iyo ohrigeeda ka bixi bu yii falam yakun qiraau intii qiraad ahayd kama yufaariqu jaabiran jaabir yufaariqu jaabir jiraaba jaabir bn cabdilah jaabir bn cabdilaahi jiraabkiisa ofligaa la yihahda leebta lagu guro riwaayo <coughs> kale waxay tiri khiraab khiraabkuna waa kimdu sayfi seefta galbkeedaa la yihahda halkaasuu ku wadan jiray hadduu safri hadduu joogo intii ziyaadada waa barakaysanaya xool ahaan ooma arkine baraka xaggeed buu arka xagg allah ziyaada ayada nabiga sala la alay slam marka saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam wax allah wixii aathaaroo nabiga ka timaada way barakaysan jire wa kaana mubaarakan sala allahu alayh waalih wasalam ayuu ahaa nacam xataa saxaabada nabiga alay saxaabada qaarkood ay leeyihiin annaga waxyaalaha cajaaibta ee nabiga ku aragno waxaan u arki jiray barkaan u arki jiray bu dhii barakaan u arki jiray marka jaabir waa wadan jiray ilaa laga gaaray xilligii shaam nimankii ka yimid ee soo duulay magaalada madiina ay qabsadeen iyo muxara maalintii xarada markaasaa wixii yaraa laga qaatay oo eh, magaalada madiina la baliilqaystay oo alla wixii joogo o dhan laga qaatay halkaasay ku baxeen ad marka tarjumada xadiidka waafaqsan yahay bilaal radi alahu canhu u ziyaad la yidhi qiraad baa ugu daray wax macquula oo curfiga laga garanayo oo la fahmi kara wey baaba wuxuu ku saabsan yahay wakaalat ilmarat imaama haweenaydii oo wakaalata imaamka iyo ninka muslimiinta hogaanka u haya fi nikaaxi nikaaxa u idanta u wakaalata oo tirada hebelow iguurso ama iguuri ayay tiri wakiil baa laga tahay bay tiri waa guurin karaa marka idan baa laga haystaa xadaana cabdullahi bn yuusuf atanisi qaala akhbarana malik bn anasi can abi xaazimi salmt bn dinar alacraj can sahl bn sacdin isaacidiy radi allahu canhu w arضaah qaala jaءat imraأatu haweeney baa timid ilaa rasuuli lahi sal اlah alيه waslam ba u timid umu shariik baa la yihi waqiila khawla binti xakiim labada qolba waa lagu haya isku hayaa waa umu shariik iyo waa khawla binti xakiim gabadhaasaa nabigu u timid alayh الsalaam faqaalat waxay tiri ya rasuul allah rasuul allah inii anigu qad wahabtu laka waxaan kuu hibeeyey min nafsii nafteedaan kuu hibeeyi naftaydaan kuu hibeeyey i guurso ama si un igu maamul ah, khasaaista nabiga alayh salaam uu leeyahy bay kamid ahayd haddii haweeney naftiisa u hibayso inuu iska guursan karo sala la alay wasalam haddii kale nin kale uu guurin karo laakiin ma dhicin nabiga alayh salaam naag intay naftiisa u hibaysay u guursaday ma dhicin waase la siiyey idankaa iyo fasaxa iyo ruksada waa la siiyey sala allah alay wasalam gabadha nabiga waxay ku tiri naftaydan ku hibay nabi allow faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi zawijniiha ii guuri waa goorma markuu nabigu intuu gabadhi fiiriyey uu ku qanci waayey oo uu yihi waktigan xaadirka haddii haroomihi inaan ah ku guursado gabadhii deena ay iska fadhiisatay nin saxaabada kamid aha meesha saxaabada fadhide ayaa kacoo yihi ii guuri nabi allow ada haddaadan guursanayn zawijiniiha ii guuri ah, qaala wuxuu yidhi lannu gabadhaasi hiibada sideedaba shayga hiibada la yidhaahdo laa takuunu milkan lilmawhuubi lahu xataa yaqbidah qofka wax loo hibeeyey hibada ma mulkeo ma yeelan karo ilaa ka qabdoodo markuu la wareego waan aqbali waan kaa qaatay markaasa hibadu kaa wareegi laakiin haddaa intaad hadasho asaga uu ku jawaabku siin waayo weli kama zuulin hibadii inay gacantaada ku jirto marka gabadhii weli ma aha mid nabiga alay salaam uu qaatay waxaa banaan marka in qof kale lagu wareejiyo nabiga alayh salaam buu ku yidhi ii guuri nabi allow qaala qad zawajnaakaha waan kuu guurinay bimaa macaka min alqur'aan wixii qur'aanoo taqaano ayaan kuu guurinay inaad barta wey inaad barta wey ee ma aha inaad xaafid tahay oo xaafid quraan tahay ikraaman lagu ikraamaynaya gabadh lagu siiy hadda maaha waxaa gabadhan meher bay rabtaa meherkii baa la rabaa marka inaad adiga siiso xoolo wuu waayey nabigaa yiri alay slam wax soo raadi waxba waa soo waayey xataa khaatim min xadiid baan yiri waa keeni waaye markaasu wuxuu yihi amacaka shayu min alquraan quraan quraan korma ka taqaana haabu marka quraanka waxbaan ka aqaana baqare iyo alcimra waxbuu sheegay markaasuu nabig alay slam wuxuu qad zawajnaakaha bima macaka min alquraan kitaabu nikaax ayuu munaasabo u yahay xadiidka intiisa dambe in meherku uu noqon karo wax kasta oo muqaabilah manfacaah ayuu noqon karaa maxsuus kaana oo macnawiyan shay manfaca oo qofka u taraya quraan la baro yuu noqon karaa farta oo la baruu noqon karaa xoolo iyo maadiyaadi maxsuusaad xooluu noqon karaa meherku qad zawajnaakaha bima macaka min alquraan facallimhaa yan bar wey ah. baabu wuxuu ku saabsanyay marka gabadhaasi nabiga wakiilatay calayh salaatu wasalaam hadda xaggee bay ku caddahay nabig inay wakeelatay adaan kuu hibeeyey naftaada naftayda adaan ku hibeeyey bay ku tiri nabiga alay isalaatu wasalaam wakaalo xagga ka muuqataa waxay ka muuqataa markuu nabiga alay slam intuu fiiriyey uu iska aamusay gabadhii inay qanac raalli ku tahay nin in loo guuriyo oy nabiga alayh salaam umuurta kusoo wareejisay oo wakiiluu ka yahay buu yaa laga fahmay waana sidaa dhacday haddee ah, sidaa darteed buu nabig alay salam isagoo qof kala weydiinin idankiina dib ugu celinin ayaa wuxuu yihi qad zawajnaakaha ninkiiba markiiba loo guuriy isagana waa aqbalay isaga waa aqbalay wakiil oo kalu ahaa baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa wakala rajulan halkaa waxaa kaloo laga fahmayaa in muxuu aha wilaayada ama wakaaladu ayna keliya nasabka oo xataa dadka madaxda ay ay noqon karaan weli ay gabadhu noqon karaan xadiidkii nabiga alay slam u hi fasuldaanu waliyu man laa waliya lah ah. baabun wuxuu ku saabsan idaa wakala rajulan nin hadduu wakaash nin baa nin wakaashay fataraka alwakiilu wakiilkii wuxuu ka tegey shayan waxbuu ka tegey ninkii wakiilka ahaa ee la wakaashay waxbuu ka tegey la rabay inuu qabto oo xoolihii hay la yidhi qayb kamida ah, ayuuna yuu qof iskaga daayay inuu ka reebu kaba aamusayba taraka shayan waxay ahayd inuu ilaaliyo o xifdiyo ayuu ka tegay oo xifdin waayey faajaazahu lmuwakilu kii wax wakaashayna waa u ogolaaday markuu u sheegay fa huwa jaaizu waa banaan tahay oka jawaabti waa banaan tahay kol haddii uu muwakilkii wiii tasarufa oo wakiilka uu tasarufay wixii aan loo ogolaanin waxaan ahayn hadduu tasarufo waxay u noqonaysaa muwakelka ninkii wax wakiishabay u noqon idankiisa hadduu yihahdo raalli kuma ihi waa inuu wax isoo celiyo tacadi bay noqon ilane hadduu yihahdo war waan ku raallihayo waxba dhib ma laha ama uu ka aamuso laga fahmay inuu raalli ka yahay dafuu wajaisna banaan tahay wey marka faajaazahudaasa marka laga fahmay hadduuna u banaynin inaynan ayna socotayna wixii laga dalbi lahaa wakiilka win akradahu wuxuu kale ku saabsan yahay in akradahu wakiilkiibaa dayn bixiyey xoolihii waayey buu qof daymiyey ilaa ajalin musama muddo la madareeyey buuna dayn u siiyey jaaza way banaanta iyaduna xoolihii loo dhiibay buu qof kale dayn u siiyey hadduu ogolaado wey iyaduna muwakilkii oo arrintaa raalli ka yahay labadaasi markaa labadaa jumle ee turjumadu ay ka kooban tahay iyo xadiidkan aan isku firino wa qaala cuثmaan ibn haytham wuxuu yihi abu camar ahaa xadaanaa cawf cawf ibnu jamiilat alcaraabi عن محمد بن سيrين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وklnيi رasuل الhi صل sل nabga i wakiishay بxفdi زaكاaةi رaمaضاaنa زakaaةالفiطrigii iyo dagarasoomkii inaan ilaaliyo yuu i wakaashay ilan qabla اciidi biyoomin oo yoomeyn baa banaan in lasii aruuriyo saddex beri meelahaas marka waa lasii aruuriyey qaybinta iyo tawsiicana waxay noqonaysaa leylaة اlfidri ciidda habeenka ayaa la qaybini ilaa salaada subxinta salaadii ciidda intaan laga tukanin marka waa la sii aruurinayey abu hureyre meel yaa loo xilsaaro layii ka ogow xoolahana ilaali nin walba zakatulfitrigiisa halkaasu keenay waktigii la qaybinayo lama gaarin marka wuxuu leeyahay zakatulfitriga inaa ilaaliya lagu kaasho faataanii waxaa ii yimid aati mid guuraynaya habeennimadii fajacala wuxuu gudagaloo aatigii yaxfuu inuu xaabsanayo min adacami raashinkii mid baa imaaday markaasuu raashinka iska gurtay abu hureyre waardi wey waa arkay faakadtu markaasaan qabtay buu yidhi waqultu waxaan ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay laarfacanaka waan kuu koryeelaya kuu koryeelay ilaa rasuulilahi sal ly slam qadaha maxkamadda nabiga alay slam baan kuu gudbinaya tuug baa tahay gacanta laga jari qaala wuxuu yihi innii muxtaaj ninkii baa halacday war waa baahanahay wa calaya ciyaalu carruura waan haystaa carruur yaryara wa calaya wuxuu ka wadaa ee wa calaya nafaqat lciyaal carruur masruufkood iyo biilkoodna waa isugayaano dushayda wey aniguna muxtaaj baahan waxba haysanin baanahay walii xaajatun baahi shadiidatun daran baa i haysata xoolahana wa xoola sakaatulfidri ah muxtaajiin baa koley loo wadaa waana ka mid ahay kuwa la siin doona ee fuqarada ee la yidhi nucmatu lilmasaakiin ayaan ku jiraa bule abu hureyre marka ijtihaadkiis war xoolan kol waba miskiin baa la siin lahaa kan soo degdegay ee baahan bal siisii buu yidhi wax marka inuu ilaaliyo la rabay ayuu ka tegay oo wabuu wax u daayey dhinaca kale marka laga fiiriyona wa in aqradahu ilaa ajali musaman bay soo geliy isagoo dayniyi bay la mid tahy eh, ilaa ajal musaman ajasha musamanka waa tahe ilaa xiini rafci rasuulilah sal slam ninka iska sii waa baahanya maanta waada gaajaysan yahay kadibna nabiga u gudbi wuxuu ku xukumadeen hala arko in wixii laga soo celi in kale mayahe waxaa loo jeedaa ajalun musamantan ilaa wakti tawsiic zakaatulfidri waktiga la qaybin doono zakaatulfidriga ee waktiga wujuudka ah ee maalinta ciidda ee laga gaaro ayuu sii hormariyo oo sii sii haddii marka uu sheego nabiga alayh salaam u yihahdo masaakiintii buu kamid ahaana ahlan wasahlan haddii kale deyn bay kugu tahay baa la dhihi labadaas marka ilaa ajali musama marka labada suuraba waa fahnaan maranaya tarjumada xadiidka meeshu ka waafaqay waa mar oo wixii ilaal la yidhi buu ilaalin waayey abu hureyre oo uu qa tasarufay nabigana calayh salaatu wasalaam ka soo celi muun dhihin faajaazahu xukunkiisaasu ku furay waa mar labaadoo sida isaga oo deyniyey oo kale oo nabiga calayh salaam bal u celiyo iska sii qaado ama waktiga la qayminayona halala sugo maadaama muxtaajya isaguba ayaduna way soo gelaysaa kaanahu aqraba isagoo daymiyey oo kale ayay soo gelaysaa halkaasu marka bukhaari raximah llahu shabaxaya fiqigiisa waa aragta daqiiq ah radia allahu canhu wa marka wuxuu leeyahay qaala fakhallaytu canhu waan iska sii daayey buu yidhi kol hadduu muxtaajo iyo faqiir sheegta xoolahana waa masaalix ilcaama qof shaksi a ah ma laha faasbaxtu waagii baa ii badya waa waa bariistay faqaala nabiyu sala allah aleh wasalam baa loo waxyooday waa ogaaday ya abaa hurayra maa facala muxuu sameeyey asiiruka kaad qafaalatay albaari xalay xalay ninkaad qabatay maxaa xaggee u dambeeyey muxuu sameeyey qaala wuxuu marka nabigu waa loo waxyooda loo sheeg qaala wuxuu qultu waxaan yaa rasuul allah shakaa xaajatan dan buu sheegtay shadiidatan daran wa ciyaalan carruura waa sheegtay fuqaraa san waxba u haynin faraximtu waan iskaga naxariistay fakhallaytu sabiila waddadiisii baan u baneeyey buyii khallaytu waxaan u khaaliyeela u baneeyey sabiila waddadiisi waan la tegey abu hurera gaajo waa garanaya waay tahay gaajada waxay tahay iyo xanuunkeeda waa garanay abu hurera radi allahu canhu arda qaala wuxuu yii amaa inahu ninkaasi qad kadaba ka been buu kuu sheegay wasayacuudu waana kugu soo laaban doonaa facraftu waxaan gartay anahu sayacuud inuu soo laaban doono maxaa yeelay liqowli rasuulilah hadalkuu nabigu yihi calayh salaam inahu sayacuud waa soo noqon doonaa kolba hadduu nabigu yiri waa soo noqon doonaa waan yaqiinsaday inuu soo noqon doono marka waa isku diyaariyey farasabtu markaasaan u cimil galay oon u dhufaysgale jirku u dhigay habeenkii dambe waan waardiyan ka qabtay fajacala wuxuu gudagalay waa kan yaxu min aacaami raashinkii inuu xaabsanayo o aruursanayo oo faraqa ku guran faahadtu markaasaan dhab siiyey faqultu ku idhi laarfacannaka ilaa rasuulilahi baan kuu koryeelayaa hadda waan ku gudbin qaala biki wuxuu haddana dacni iga tag fainii muxtaaj min baahan baanahay wa calaya ciyaalu caruurba fara badana korkayda nafaqadooda saaran tahay laa acuudu ku noqon maayo marka labaad raaciyey marka waan xukum waxsabay calaacal kadib inuu soo noqonayn abu hurera aad calooshiisa riday wuxuu leeya faraximtuu waan u naxariistay raximtuu waan u naxariistay oo fakhallaytu sabiila jidkiisi baan u baneeyey fa asbaxtu waa waa bariistay faqaala lii rasuulu llah leanna nabiga alay salam baa kugu soo noqon doona waa yidhi ninkaa waxbaa siinin dambe muuna dhihin faqaala lii rasul lah sal sl ya aba hurayra maa facala asiruk muxuu sameeyey midkaa qafaalatay qultu waxaan ya rasuula shaka xaajatan wuxuu sheegtay baahi shadiidatan darab wa ciyaalan caruur waa sheegtay baahan faraximtu waan iskaga naxariistay fakhallaytu sabiila wadadiisaan u baneeyey sii daay qaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam ama inahu qad kadaba ka been buu ku sheegay wasayacuudu waana soo laban doonaa farasatu markaasaan u cimar gaba haalid habeenkii saddexaad baan haddana aan muraaqabadiisi ilaalintiisi isku diyaariyey fajacala wuxuu gudagalay yaxsu min aacaam inuu raashinka arursanayo faahadtu markaasaan qabtay faqultu ku yidhi la arfacanaka ilaa rasuulilah nabigaan kuu koryeeli aan kuu koryeeli wahaadaa markan aakhiru alaai maraarin maraatin aakhiru alaai maraatin saddex jeer oon ku qabtay markeedii saddexaad wey hadda oo inaka adiguba aad tazcumu sheeganaysa mar walbaba laa tacuud inay igu soo laaganayno uma tacuuda soo noqonayso labada jeeroo hore qaala ninkii wuxuu yidhi hadda arag inaan sii deelin dacni iga tag ucalim waxaan ku barayaa kalimaatin kelimooyin yanfacuka allah ilaahay uu ku waanfacayo bihaa kelimaadki cilmi baa waan ku bari buu yidhi abuu xureyre radia allahu canhu gaajada iyo rafaadkan iyo keyrkii waxay u shaqaysanaya inuu shaqaysan waayo waxaa ku xumbaana cilmi buu ahaa haddii la yidhi cilmi waan ku barayaa waa jilcay qultu waxaan maahuna kelimaadkaad bari maxay tahay qaala wuxuu yihi idaa aweyta markaad u dumatay ilaa firaashika gobashaadi oo inaad saaxato isku diyaarayso ad u qaashaysato faqra aayat اkursiy aayat kursi akri ka bilow allahu laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum intaad ka bilowdo dhamaystir xataa taktima inaad ka dhamayso alaayata aayadda fainaka adigu lan yazaala kama zuulaayo cariga korkaada min allahi xag alle xaafid mid ku xifdiya xag alle lagaa xifdin malaaig baa ku xifdinaysa si gaara habeenkaasi xirsi xir baad la imaatay waa xirsi xiranta haydaanku walaa yaqrabanaka shayaanu shayaanna kuu soo dhowaan maayo inuu ku waswaasay iskama dhaafe xataa kuma soo dhawaanayo xataa tasbiixa ilaah ka waabarisato aayatkursi akri si tadabara u akri si qanaaca oo yaqiinah ood rumaynah u akri shaydaan kuma soo dhawaanayo qof baa waxaad arkaysaa ku aayatkursi akri qarwi waan ka bixiy waa qarwi waay wabaa si ku hayaa naam waa inaad la imaato inaad iimaan la timaado markaas aayatulkursi waxay noqonaysaa jawdadii iyo kwalatigeedii markaasu shaqeynaya ah, markaasu shaqeynaya haddii adigu xaggaada wax ka dhiman yahay hadda waxaa wey waxba kuma tarayso ah, intaasu aayatkursi ad akrisana aayatulkursi haddaa shaydaan kuma soo dhawaanayo bui shaydaankii baan hadlaayo waxa waa shaydaan hadlaaya ee aad arkay addoonne nabigaa sheegi doona alayh salaam fakhallaytu sabiila waa iska sii daayay bu yidhi macallin buuba noqday hadda abu hureyre wax baray faasbaxtu waa waa bariiste faqaala lii rasuul lahi sal اla alيه wasalam nabigaa wuxuu gu yidhi maa facala asiiruka albaarixa xalay muxuu sameeyey kii aad qafaalatay qultu waxaanu ya rasuul allah zacma wuxuuba sheegay hadda anahu yucallimuni inuu baraayo kalimaatan kariimooyin waafacay allahu alle biha kelimaadka fakhalaytu sabiila waan iska sii daayey qaala maa hiya kelimaadka maxay yihiin qultu waxaan idhi qaala lii wuxuu igu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika gogoshaada markaad u dumato inaad saaxaato rabto faqra aayat alkursiyi akri min awaliha ka bilow xataa takhtima alaaya inaad ka dhamayso allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum aayadaas la yihahdo ka bilaabato wa qaala lii wuxuu igu yidhi lan yazaala kama zuulaya qaala lii wuxuu igu yidhi ninkaasi asaga ah ee aayaddaasi i baray inaan haddaan akriyo macnaha aan ku nabadgelayo wuxuu igu daray lan yazaala calayka kama zuulaya xaggaada korkaada min allahi xaafid mid ku xifdiya xagga alle in lagaala soo diro malaa'ig ku xifdisa walaa yaqrabaka kuma dhawaanaya shaydaanu shaydaan xataa tusbixa inaad ka barisato inaa waaga kaaga baryo ila waa og yahay waxa xanuujiye ee reebe ee fiijiya waa garan shaydaan aayatulkursiga ugu xanuun badanoo reebta iyo aayaadka tawxiidka ilahay umbaarsan aayaadka tawxiidka xumbaarsan iyo suwarka tawxiidka walwallaha iyo muxuu ahaa ayada waa ka mid wa kaanuu waxay ahaayeen abu hurayra radi allahu canhu ba hadalka waday markaasuu iltifaat ku sameeyey asaga wa kunaa muna dhihin inuu xoogay madxi iyo ammaan ah ayuu laftiisa soo gasho ka yaabanya wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu oo asaga abu hurayre kamid yahay axrasa shayin shay midka ugu dadaal badan cala khayri khayr dadka khayr wax khayr markii la yihahdo dadka ugu dadaal badan bay ahaayeen aayatul kursi baa waxa laga sheegay macno aad u weyn laga sheegay ibliis iyo shaydaankii lama maara lahaa inuu xirsi xirbu yahay oo lagaga badbaado ayaa la baray marka arrin la fudaysan karo koobabisagoo la qaatay iyo marka laisku fiiriyo ninkan wuxuu baray wax isku dhow maaha marka xirsigu cala alkhayri dadaalka uu khayr ku dadaalayo darteed ayuu mar saddexaad haddana ninkii sii daayay faqaala nabiyu sal l slam ba wuxuu yidhi amaa inahu qad sadaqaka waa kuu run sheegay wahuwa kaduubun been anala wey daax marka laga fiiriyo hadalka uu sheega waa sax aayatulkursi iyo macnaha ay ku turan tahay iyo faaidada ay leedahay waa ron laakiin si ahaantiisa beenaano weeyaan oo taclamu ma ogtahay man tukhaadibu qofkaad la hadlaysay mundu alaai layaal saddex habeen ninkaad qabanaysa la hadlaysay ya aba hurera ma garanaysaa qaala wuxu la maya qaala daka shayaan shayaan buu ahaa rasul sal slam waxaa laga qaadanayaa jawaasu tacalumi man laa yacmal bicilmihi qofaan cilmigiisa ku camalfalayn wax ka baran karto haydan baa cilmiga barnaya soo maart wa xikmatu daalat lmumin xikmaduna qofka muminka baaridiisa wey ama wajadaha akhadaha marka inaan la fudaysanin fawaaidda iyo xikamta ayaa laga qaadanayaa xadiikaasa laga qaadanaya waxaa kale oo dhici karta oo laisweydiinaya inahu yaraakum huwa wa min xayu laa taruna waa kii la yiri ibliis iyo dadkiisaba meel idinka ayna arkayn mana arkaan ayayn arkay waana kan ibliis shaydaankii yaa la qabanaya oo hadlaaya see wey midka asagaa ah waxaa lagu xumbaaray aayadda suuradiisii iyo khilqadiisii qaabkii hore lagu abuuray kuma arki kartaan siduu ahaa wax foolxuna de kolley inuu foolxun yahayna dalcuhaa kaanahu inuu shaydaan foolxun yahay tasaad ka qaadanaysa wax foolxumadiisa marka loo adkeysan kara maaha argagax iyo fasax ayaa ka dhaci laakiin waxa la yihahda tashakul baa ka suurooba sida malaa'igtoo kale inuu suura isku bedelo hirbu iska dhigi karaa kelbul aswad shaydaan buu nabiga alay slam iska soo dhigi karaa bini aadam buu isku soo ekeysiin karaa mararka qaar oo iska soo dhigi karaa walidaalika qisadan oo kale waxay qabsatay saxaabo dhowr ah uu ka yahay mucaad binu jabal uu ka yahay abaa ayuub alansaari uu ka yahay abu usayd uu ka yahay saxaabo dhowra ah ay qabsatay qaarkood raashinkoodii un la daldalan habeen walbaba qaarkood beerta ay soo gooyeen kararku ku jirtay waa xaalka habeen walba wixii nusqaanaysa wax laga guranayo qaarkood qajaf qajaf bay arkayaan markaas wax qabanayaan marka shaydaankaa unbuu ahaa dhammaantoodna mid aayad kursi la baro iyo mid aayad kursiga lagu daro aamano ah, labada suuradaha ugu dambaysa suurat baqara ayay ahaayeen waa la iska sidaayeen qisadanay u dhowdahay oo u wada shabahaan tarjumada iyo baabkuna de waa iswaafaqeen xadiidkana waa iswaafaqeen labadaa meelan sheegnay soo maray weeyaan qaala almusanifu raximah llah baabun idaa baaca alwakiilu shaya wakiilkii wax loo dhiibtay ee la wakaashay ayaa wax gaday faasidan faasida wixii loo dhiirtay buu faasida gaday oo sharciga banaan la ogoleen ayuu ku gaday fa baycuhu beyciisu kale duba faasid ya marduudun waa la celinaya a beycii faasidkaaya uu wax gaday marduud waa lagu celin man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun wuu soo geli xadiidku caqiidada iyo mucaamalaadka iyo axkaamta intaba waa u taagan yahay maa laysa minhu fii amrina shareecada laga hadlaya caqiidatan wa cibaadatan wa mucaamalatan intaba ninkii wax ku soo daro aan sharci waafaqsanayno faasida fahuwa raddu mawtaalla qaala xadaana isxaaq isxaaq ibnu ibraahiim isxaaq ibnu ibrahim alxandari ibnu rahawey qaarkood mansuur bay leeyihin isxaq ibnu mansuur alkawsaj laakiin waxaa baday inuu yahay isxaaq ibnu ibrahim ibnu rahawey ninkii jir qaala xadaana yaxya ibnu saalixin abu saalix abu zakariya alwaaxidi qaala xadaثana mucaawiya huwa ibnu salaam btashdiid lam mucaawiyat ibnu salaam can yaxya ibn abi kahiir اlyamani qaala samictu waxaan maqlay bu cuqba bn cabdilgaafirin anahu samica inuu maqlay aba saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaal ja bilaal bilaal ibn abi rabax abu cabdillahi alxabashi muadinu rasuuli اlahi salى اlah alيه wasalam radia allahu canhu ayaa yimid ila nabiyi nabiga alayh salaam wuxuu oola yimid bitamrin timir barniyin wanaagsan barniga waxaa la dhahaa lidu radi midda wanaagsan ee jayidka timir aad u wanaagsan oo qiimo badan ayuu nabiga u keenay calayh salaatu wasalaam faqaala lahu nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu yidhi min ayna haada timirtan wanaagsan xaggeed ka keentay bilaal qaala bilaal wuxuu yidhi kaana cindii tamrun radi timir xun baan haystay fabictu waan gaday minhu timirtii xumeed xaggeeda saacayna laba suus oo timirtaasi radiiga xun bisaacin saac wanaagsana middan aad aragtaan ku badashay linudcima inaan quudinno darteed annabiya sala allahu alayh wasalam nabiga faqaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yihi cinda dalik markuu bilaal hadalkaa yidhi timir laba suus aan hal suus ku gaday soo maarti ribaau lfadli baa la yihahdaa markaasuu nabigu wuxuu yihi haddana asaga dartii baan kuu samayn adig daraadda awahu awahu buu nabigu alayh salatu wasalaam yihi kalimatun tuqaalu cinda ashikaayati walxusni qofka markuu sheeganayo ama meeluu ka sheegay ama xanuunsan yahay hadal la yihahda awahda hadal yihahda yaa la yihahda awahu ina ibraahima laxaliimun awaahu muniib imam الbukhaarي fi kitaab الtafsir wuxuu ku keni doonaa cinda tafsir hadi اlaaya qowl shaacir waa kii dhihi jiray tawaha shaahid tawaha aahat الrajul الxaziini idaa ma kuntu bu yihi shadrigii hore idaa ma kuntu urxiluha bilayli tawaha aahat الrajul الxaziini bu yihi marka nabiga alay slam wuxuu yihi waa man xanuunsanaya wax laga xanuunsadaad samaysay caynu riba hiya caynu riba mucaamalada noocaasa waa ribadii naftirkeedii qur-aanka lagu xarimay ama sunada lagu xarimay laa tafcal ha samaynin walaakin idaa aradta haddaad doonto an tashtariya inaad gaddo inaad soo galato timir fiican haddaad rabto labada jinsi kala bedel fabici tamra timirta gad bibeycin aakhara bayc kale ku gad oo timir aan ahayn wax kale ku gad raashin ku gad lacag ku gad uma shtar soo gado bihii timirtii wanaagsan ad ku soo gada marka wixii kale dhexda gelisay timirtii wanaagsan kusoo gado laba jiisa isku gadeen hataa hadday kala fiican yihiin lama kala badin kare asuu nabi sal allah alay wasalam marka fa baycu marduud awe awe radigan fa baycu marduud waa laga fahmay xadiidkan fahm ahaan awahudaasaa laga fahmay kow caynu riba baa laga fahmay laba laa tafcal baa laga fahmay saddex idaa aradta an tashtariya fa bici tamridan waa laga fahmay afartaasba waxay tusaysaa beeci bilaal in la celiyo aan horay loo wadin laakiin riwaaya fii saxiix muslim ku sugan ba waxaa ku jirta uu ku daray riwayat abi saciid اlkhudri hada الriba faraddah intuu nabigu yi waa ribo ayuu celiyey rasuulka alayh الsalaatu wasalaam iyo cumuum hada اxadiiث man axdaa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa fahuwa raddun ayadana soo gelaysaa ayb qaala اmuصنif raximah الlah baab اlwakaalati fi اlwaqfi wanafaqati wakaalada isku wakiisho waqfiga xoola waqf ahoo wax loo waqfay inaan asalkiisa laga bedelin wixii ka soo baxana wixii loo waqfaa la siinaya waqafka la yihahda waa taxbiisu اlasli wa tasbiiru manfaca asalkii shayga inaan halkaa laga bedelin manfacada iyo kallada iyo maraha uu soo saaraya faa'iidadana in wixii loo waqfay la siiyo la gaarsiiyo marka qofkii wax waqfay qof kale u dhiibi karaa alaabti o dhihi kara alaab mas-uulkaa hadday guri noqoto hadday beer noqoto fi lwaqfi wa nafaqati iyo nafaqada qofka wakiilkaa wuxuu nafaqaysan wixii uu wakiilka ka aha wuu nafaqaysan karaa beertiibu wax ka cuni karaa aw amase yudcima inuu quudyaro waa bannaanta sadiiqa low ninay saaxiiban yihiin oo dadkii loo waqfay aan ahayn oo soo martiyey ama socoto kusoo gaaray ama salo usoo gaaray wayaakulu bilmacruufi se si macruufa u cunayaa nafaqatii qofuu ka nafaqayn wayudcimu sadiiqan lahu saaxiibbuu ka quudini wayaakul asaga laftirkiisaa cuni laakiin inta maxay ku noqonaysaa bilmacruufi xoolihii waqafka ahaa ee masaakiinta loogu talagalay adigaa mas-uulka ka aheed inaad iska sisiiso dad ma aha ee waxaa weeyaan macnuhu si macquula oo macruufka ah oo hadday noqoto qof martia maxaa marti geliya qof mooliga ka go socotaa maxaa la siin karaa qof ku soo maxaa maaragtay sharaf iyo qiimo u ahoo soo dhoweyn karaa inaad faraqa u buuxiso ama ood oga dhigtaba raasumaal ayaa la diidan yahay bilmacruufi baa lagu celiyey soo curfigu waa shay muhima kol hadduuna sharciga ka hor imaanaynin qaala xadaثana qutayba ibnu saciidin qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyaynihi can camar ibnu dinar qaala fii sadaqati cumar radi allahu canhu cumar bin khadaab sadaqadiisii ilan waqafku waa nooc sadaqaadka kamida khaybar buu dhul fiican ka helay markaasu wuxuu yii dhul fiican baan hela weligay gacanteeda soo gelo beera inaan sadaqaystaan rabaa awjuhu lkhayr keednaba alla igula talinaysaa buu yidhi ilan inaad waxbixisaad rabtaa inaad waxbixisa hadaad rabta dadka culummada iyo dadka helo khibraha iyo dadka helo khayr kala tasha waxaa laga yaabaa meel sidaa ii rabtay ka fiican bay lagu tusaan ayaa dhici karta silatu raximkii baa lagu tusi karaa meel aad looga baahan yahay baa u dhihi karaa meesha ku fiiri meel khayr oo kale oo adow adiis haddii lagu dayo waxaa dhici karta inaad meel laga baahan laga baahi badan yahay inaad ku bixisaa dhici karta marka nabiga calayh salaatu wasalaam uu la tashado wuxuu yidhi nabiga loo saan yeelaa markaasuu markaa wuxuu nabiga calayh salaam uu yidhi asalkana sidiisa u daa beertu geedaheeda iyo dhulkeeda aan la bedelin midhaheedana sadaqaysiyu nabiga calayh salatu wasalaam ah, taxbisu aslaha wa tatasadaq buu yidhi asalkana waa xabisi waa waqaf waxii ka soo baxana waa sadaqaysan markaasa waxaa lagu daray laysa cala alwaliyi junaaxun ninka mas-uulka ka ee weligaa ee waqafka naadirka ee ilaalinaya ee gacanta ku haya korkiisa maa an yakula inuu iska cuno waxa u bannaan tahay wuyuukila dadku siin karaa sadiiqan saaxiibkiibu cunsiin karaa low asaga saaxiibka u ahaa hayra mutaafirin asagoo ra'sumaal iyo aas maal oga dhigaynin maalin xoolo hayra mutaafirin asagoon ka aasaasanaynin maalin xoolo taafilku waxaa weeyaan qofka xoolihiisa meeshuu ka bilaabo xoolu tabcaya tabca u horraysa marka xoolo ka tabcanaynin baa loo jeedaa Ah, xoolo ka tabco isagoon aan oga jeedin wax la cuno oo laga socdaa rabaa fa ibnu cumar wuxuu ah huwa yeli cabdullahi ibnu cumar baa wuxuu ah markuu cumar dhintay yelii kii tawaliyo maamula sadaqata cumara cumar sadaqadiisii waqafka ahaa yuhdii linaasin dad buuna hadiye u siin jiray min ahli makata reer makaa oo kaana yanzilu alayhim yanzilu calayhim ayaga soo martiya reer madiina dad reer maka ahoo soo martiya oo ku degan ayuu mararka qaad ka marti qaadi jira oo sii jir waana musaafiriin waana marti baabu wuxuu ku saabsan yahay alwakaala fi xuduud in xuduuddana laisku wakaalan karo ah. oo qof xaddi la rabay inuu isaga oofiyo hebeloo oofi buu dhihi kara hebeloo bixi qofka gacanta jar wuu dhihi kara ninka madaxda ilen axkaamta shareecada tatbiiqeeda fulinteeda ninka xaakimka ee muslimiinta imaamka u ahbaa dusha ka saaranta waxaa kale ka sokeeyo dhan waa nuwaab waa nuwaab shurdada iyo maxkamadaha iyo waxaasoo dhan naaib can rais wey matalayaan xadaanaa abulwaliid hishaam bin cabdilmalik adayaalisi akhbarana leyth bn sacdi can ibni shihaab maxamed bn muslim can cubaydillaahi bn cabdillaahi can zayd bn khaalidin abu alxata aljuhani zayd bn khaalid aljuhani abu alxa wa abi hurayra radi allahu canhuma can nabi sal slam qaala wuxuu yidhi waqduka lah yaa unaysu unaysow waa nin unays le magaciisa anasoo la taskiriye maaha yaa unaysu unaysow ilaa imraati haada xaaskiisa islaantiisa aad fain ictarafat hadday qirato farjumha rajm shaahidkii buu kaaga soo qaada xadiku waa xadikii dheeraa casiif xadiiu alcasiif baa la dhahaa xadiikan isaga magaciisa xadiiu alcasiif ninkii ajiirka ahaa ee shaqaynaya ee gabadha islaamta ninka xaaskiisa ku dhacayo deena markii dambe arrintaa xukunkaasi lagu xukumay arigii iyo addoontiiba waa kii ninka loo celiyey islaamtiina waa la rajmiyey wiilkana waa la garaacay insaana hayr muxsin buu wiilku ahaa islaamtuna waa la qabaayo muxsinad wey marka nabiga calayh salaam wuxuu wakaashay unays waa ka intaas u keenay musnifku meesha oo yidhi oraya xuduudan oofi factarafat intay qiratay yuu rajmiyo dhagax ku dilay waxaa inoo imaan doonta qisatu walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa iyadana inoo imaan doonta insha allah in ninkii ahaa weliid weliid ibn cuqbat bn abi mucayt akhuu cuثmaan min aradaac o min alub labadaba waa la yidhi yaa ninkaasa intuu khamre cabayba warkiisii muddo la wadwadayo cumaan xukunkii ilahay madoofis ma maxaa dhacay dacayo badan ba xataa suuqa loo geliyayo walaalihii iyo qaraabadiisa uu ka laleexani isagana wax cad iyo makhlaati buu rabay laba qof oo makhlaati kacday oo midna wuxuu yidhi waa isagoo mantaga ayaan arkay khamrado siheeda midna ku makhlaati kacay markaasu wuxuu yidhi de wuxuu cabay umumantagay wuxuu cabay umuma tagay makhlaati buu ka dhigay marka waa garaacay markaas cali bu wuxuu yihi cali ow orodoo garaac calina markaasu wuxuu yihi olow xasan oo garaac wiilkiisa xasan xasan baa wuxuu yihi walli xaaraha manta walla qaaraha ah. madaxnimadan iyo dhaqaalahan iyo waxaan lagu haysta madaxnimada iyo dowladnimada ragga gacanta ku haysta ee dhaqaalaheeda haysta dhibkeedan ha qaato ah. anaa gacmahana noo xanuujinaya bule waxu garaacaynaa walli xaaraha manta walla qaaraha ay marka taana waxaa laga qaatay jawaazu wakiilu wakiil qof wakiila inuu qof kale sii wakiilan karo cuثmaan baa cali wakiishay calina xasan xasanna markii dambe waxay ku dhamaatay cabdullahi bnu jacfar ayaa ninkii garaacay ah, intii sii socota soo maarti ah, laa bas wax dhibaataa male wakada nikaax wax dhibaato ah ilahda ma jirto kol hadduu idankii caamkaa meesha yaallo oo aan la dhihin adig un baa wakiila qof kale ma tasarufi kara hadaan la dhihin oo laska idlaaqi laa baasa nacam laasiyama qofka kale hadduuba wanaajinayo wax uuna midkii asalkaa uuna wanaajin karin maalan nikaax oo kale qof aan nikaaxba isku toosin karin oo ad hawshaba ay toos ah, isku buridi karin haddii la wakiisho inuu yihahdo ow fulanow sheekh hebelow hawshaan iga wara wareeg <clears throat> adaan kusii wakaashe shaqadii unbay hagaajin sooma ha dhibaato mala <clears throat> qaala ibn rifaaca ibnu najaar ansaari ibnu najaar u ahaa radia allahu canhu ardaa ninkaasaa yimid shaariban isagoo khamre cabay shaaribanta waxaa loo wadaa khamru hadda kahor soo cabay markaa isagoo dhadhiciyo sakraan oo muleefi ah ayaa la arka la qotay hadduu cabaayey ma aha fa amara rasul lah sal slam baa amray man kaana fi lbeyt dadkii guriga nabiga alayh salaam loogu keenay ninka dadka ku jiray ayaa wuxuu amray an yadribuhu inay garaacaan intii meesha fadhiday ayuu yidhi oo mahaka oo wuxuu haaban karo ha ku dhufto nin feer ku dhufta nin rubaaxa ku dhufta nin marada ududuubta intaasaa dee nin walba wuxuu haysta kabaha mid la dhaca qaala fakuntu waxaana ana anigu fii man daraba dadkii garaacay fadarabnaahu waxaan ku garaacnay binicaari kabihi iyo waljariidi laantimiraji ah, walaa kufin waa soo orarta gacmaha waa looga baxay markaasuu ka daayay xoogaba kale tumay shaahidku waxaa weeyaan nabiga calayh salaam wuxuu wakaashay saxaabadii kale u yihi oofiya xukunkaas isagaana mas-uulka ah arrintaas sala allah alay ali wasalam baablwakaalati fi lbudni geela hadyada ee xaramka la geeyo masaakiinta xaramka inay cunto loogu talagalo xajka iyo iyo cumrada iyo la geeyo ayaa budni la yidhaahdaa geelaasi iyo xoolaha hadyada ah in qof loo wakiilan karo qofkii laha u karo hebelo wala wakiilaya ee gaarsi ama ma shaqadaas ii qabo wa tacaahudihaa iyo in laga warhayo oo si eh, hadday noqoto sumadeedi iyo hadday noqoto calaamaynti iyo hadday noqoto gawracii wixii in laga warhayo tacaahudka ka warhaynti wey xadathana ismaaciil bn cabdillaah ibn abi uweys kii lagii jiri wey ismaaciil bin abi uweys waxa weeyaan ibnu ukhti maalig ibnu ukht maalig ibnu anas abtigii ibnu simberi ka wariyaa abtigii maalig ayuu ka wariyaa qaala xadaanii maaliku ibnu anasin can cabdillaahi bin abi bakr bni xasm can camra binti cabdiraxmaan annaha camra akhbaratu waxay u warantay cabdullaahigaasi qaalad waxayna tihi caaishatu qaalad qaala caaisha qaalad waxay tihi gabadha camraa qaalad caaishatu waxay tihi ana fataltu anaaba soohay waa soo marray kitaab alxaj cabdulahi bin cumar ayada radinaysa ana fataltu anaa sohay qalaaida hadiyi rasuulilah nabiga calayh salaam hadiyadiisii uu xaramka u diray xarkihii iyo kuulihii lagu xulaaye luqunta lagu xulaayey xarkahaasi biyadaya gacmahayaan ku soohay bay tiri waa ka dii jirtay min ciynin cindi ah, suuf ay haysay iyo cudbiga haysay bay ka sohday uma qalladahaa rasuulu llahi biyadayhi waka tacaahudka wa tacaahudiha nabiga calayh salaam baa xariga ku xiray oo calaameeyey oo suntay uma qaladaha rasuululahi baa u xiray biyadayhi labadiisa gacmood intuu ku qabtay ayuu luqunta oogu xiray hadyadii uma kadib bacaa wuxuu diray bihaa hadyadii maca abi aabbahi ma ciisa aabihiis abubakr caaisha radi allahu canha marka waa wakaaladii wasart waa wakaaladii abubakr bunadu wakiishay sanadkii sagaalaad bay ahayd nabiga ma xajinin abubakr baa xajka hogaaminaya marka orada waa wakiilaya hadyadaa geebaa layidhi falam yaxrum calaa rasuuli illah nabiga xaaraam kama noqonin shayun wax axalahu allahu lahu ilaahay u baneeyey xataa nuxira alhadyu ilaa hadyadii laga gowraca yoomu naxriga mudiiru nabiga joogay qof xalaala suu u dhaqmo ayuu dhaqmaayey ee qof muxrimoo xaj ku jira oo kale ma ahayn reerkiisu la dhaqmay dharkii iyo wixii mukiidkaabu xidhay cabirkii iyo baraafuunkii raasuugii madaxii oo la dado waxaasoo dhanba wax alla wixii muxrim xaaraam ka ahaa ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam samaynayay saa wey macnaha inta dambe hadda waad garanaysa waxaa lagu radiyey cabdulaahi cabdullahi bin cumar soomaheen radia allahu canhu baabun idaa qaala rajulu liwakiilihi nin baa wakiilkiisiibu wuxuu ku yidhi dachu daji alaabtan iyo waxan iyo xoolahan xayu araaka allah meeshuu ilaahay ku tuso ee adig kula qubanaata oo alla kugu hanuuniyo ku bixi buu yidhi wa qaalo wakiilu kii la wakaashaday wuxuu yidhi qad samictu maa qulta waxaa tiri waan maqlay inuu iskaga jawaabay ah, waxaan tiri maqlay ah, waan ku maqlay ayb jawaabtii awey marka idaadaas jawaabteeda awey waa maxduufo taqdiirkeedu waxaa weeye jaaza dalika way banaanta Ah, in siiqadaa iyo qaabkaa wax laisku wakiisho hebelo wakiilada waxaa dee ilaahiya ku maqlay waan yeeli iyo xamuu dhihin waan ku maqlay inbu iska yiri way banaanta xadaana yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa malikin baan ku dul akriyey yaxya binu yaxya in badan waan soo waxaan kusoo maray muwaa ah ayaan kusoo maray qara'tu calaa malik baan ku dul akriyay ruwaatu muwaa buu kamid yahi can isxaaqin ibni cabdillaah annahu samica anas binu malikin radi allahu canhum iyuu maqlo yaquulu leh kaana abu dalxa wuxuu ahaa abu dalxata alansaari wasmu zayd binu sahl radia allahu canhu ardaa akara ansaariyin nin reer ansaareeda midka ugu badan bilmadiinatina jooga maalan xagga xoolaha gaar ahaan xagga beeraha ugu beer badnaa wa kaana axaba amwaalihi xoolihiisana wuxuu ugu jeclay leeyahy abu dalxaha bayruuxa beerta bayruuxa la yihahdo wa kaanad waxay ahayd mustaqbilat almasjid masaajidkii qaabishaneed hiy mustaqbila ah, mustaqbilat almasjid masaajidkii kusii jeeday gadaal bay kaga taale masaajidka nabig alay salaam oo marka ayada taagan tahay qofka taagan masaajidku qaabili baa loo jeedaa marka agga masaajid gadaashiisa ku taalla meesha hadda ay dhahaan aan jirta maktabat alxaram meeshaasay ku ishaareen culummadu halkaasay gadaasha ku taallay masjidkii nabig alay slam qadiimkaba ku jirtay wa kaana mustaqbilat almasjid wa kaana rasul lah sal slam wuxuu ahaan jiray yadkhulu waa kii gala beertaas wayashrabu waa cabi jiray min maayin biyo fiihaa gudaheeda ku yaalo dayibi macaan ceel ama biyo durdura ku yaala buu ka dhacabi jira rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waana bannaan tahay qofka imaamka ama mas-uulka ama lagu kalsoon yahay dadkii uu kalsooni ku qabay inuu waxooda biduuni idnihim iska isticmaalo cabo ama dhibaataa mala lana waa og yahay inay raalli ku yihiin weliba mabsuutiin waa jecel rasuulka aleyh isalaatu wasalaam oo soo gala nacam macallinkaada ama sheekaadi ku imaado biyo kaa caba dadka dabeecadooda saliimada ah waa jeceshahay waa ku farxayaan ina qaar dadka kamida ah ay ku dhahaan war xoolahii maxaan kuu geyn waaba dhici kartaa falama nazalat markay soo degtay lan tanaalu bira biri iyo khayr ismun jaamicun likuli ma yarda allahu yuxibu yardaah min alaqwaali walafcaali alظaahira walbaatina ayay dhahaan w khayr oo dhan jimcinaya bira kelimo jaamica wey khayr ma gaadhaan xataa tunfiqu ma tuxibuun waxaad jeceshihiin wax kamida ah inaad ka bixisaan qaama abu dalxa istaagay markaas ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam tuu hor istaagay buu faqaala yihi yaa rasuul allah in allaha tacaala yaquulu wuxuu nuu leeyahay fii kitaabihi nagu dhex yidhi oo nakugu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilan qur-aanka inagu naga hadlaaye meel kale kama hadlaaye aayad kastoo qur-aan ka midaana in la tadbiiqiyo inagay naga sugaysaa abu dalxa marka waa fahmay qisadan iyo arrinkan inuu asaga soo galaayo dukuul awali dadka u horey inuu ka mid yahy marka inuu ladhaqangeliya laga sugaya wuxuu leeya wa ina axaba amwaali xooleyga waxaana ugu jeclaa ilaya bayruxa bayruxaana ugu jeclay wa xoolaa a mima tuxibuun haddii la yidhi bayruxaana ugu jeclahay wa sadaqatu lilah sadaqa wayaan lilahi alla dartii ayaan u sadaqaystay arju waxaana rajaynayaa birahaa birigeeda iyo samafalkeeda khayrkeeda iyo hawaabkeeda wadukrahaa keedkeeda ilaa ajirkaasi waa mudakar cinda allah ilahi agtiisuu kuu kaydaysan yahay cind allah ilahi agtiisaan ka rajaynaya inaan ogu tago maalin aad baa ugu baahan yahy inaan ogu tago wixii aan baxsaday isagoo ii keedaysan oo i ilah agtiisa ee fadaxhaa deji yaa rasuula rasuul allah xayu shita meeshaad doonto xayu ah, arakalaadii wey faqaala wuxuu yihi nabigu alayh salaam bakin ayuu yidhi waxa lagu farxaa la yihahdaa daalika maalun raaixun raa'ixun iyo raabixuna bilbaa'ah iyo raa'iju min arawaaj raij tijaara raaija yani waa ribaxibay intaas kamid waad ku ribaxday wey waana kaa horeysaa hortaada kaaga horeysaa oo raaix wey waana raabix oo ribix baad ka heli waana raaij oo faa'idaad ka hesha wey maalun raaix dalika maalun raaix buu yidhi qad samictu waa maqlay baa qulta waxaa fiiha beerta ka sheegta wa araa hadday haddaad tiri waxay kula noqoto ku bixi araa waxaan arkaa an tajcalahaa inaad yeesho fi qaraabada qaraabadaada adi sii buu yidhi kuwii adeeg kula dhashay ehelka haadaa hadday dhambaahan yihin oo gaajaysan yihiin meel kale hala aadine laba ajir saaad u hesho nasaxada nabiga alay salatu fiiri nasiixada nabiga sala allah alay wasalam naasix amiin wey sala allah alay wasalam meelo badan oo baahan oo loo baahan yaha iska jirta laakiin nabiga alayh salaam ninkan asagaa wuxuu raba laba ajir inuu helo sadaqatun wa sila soo maarti qofka hadduu kula tashadana waxa ugu wanaagsan baad ugu talinaysaa waxa ugu wanaagsan ayaad siinaysaa talada ah qaraabadaada kuugu dhow weliba aqrabiin qaala wuxuu yidhi afcalu waa yeeri ya rasuul allah faqasama abu fii aqaaribihi qaraabadiisa wa camihi waa taksiis bacda taqaarib buu soo gelayaane wa bani cami ilmaadeertii ah, waxaa kamid ahaa xasan binu thaabit radia allahu canhu iyo eh, mxuu ahaa kacb binu malik raggaasa kamid aha banu sulaym taabacahu ismaaciilu can malik wa qaala can malik raabixun buu raabixun raayixun raayijun intaba waa jirta baabun wuxuu ku saabsan yahay wakaanat ilamiini qofka la aaminay ee wadiicada iyo xoolaha iyo ammaano loo dhiibtay fi khisaanati khisaanada xoolaha iyo dhaqaalaha meeshay yaalaan qofka loo aaminay ee layihi hay adaa wakiil ka ahe eh, in la wakiisho dhaxwiha ah, qofka asaga aamin kara ah in la wakaasho ee loo wakaashay khisaanada dhaqaalaha meesha ku jiray iyo wanaxwiha xoolihii noolaa iyo waxyaalihii maaratay maareyntii iyo dayn iga bixi iyo zakaatufir iga bixi o dhan ba soo wada geli xadaثani moxamed ibn اcalا abu qurayb ahmadanigi wey xadaثana abu usama xamaad can burayd ibn cabdiلlah can abi burda can abi musa aashcari radي الlahu canhu can الnabi sal slm qaal alkhaazinu اlamiinu ninka khaazinkaa alaabada kuu haya ee aaminka aladii aaminka haddana yunfiqu bixini warubama qaala ina dhici karta aladii yucdii siinaaya maa umira bihi cihiisa siismadiisa wixii la amray ee layihi waxaa bixi la yihi bixinaya kaamilaaso waxba ka reebayni muwafaran weliba dhammaystiran muwafar intuu kaamil yahay iyo awsaaftiisina xataa raaciyey haddii alaab weel lagu ridaay ahaan jirtay weelka ugu ridi xarig wa lagu xiradada xarigiba ugu dari muwafaran dayiba nafsu naftiisana ay dhiib ku tahayoo inaba aan dhehaynin oo ninkan xoolaa maxoogu ciyaarayaa iyo warbaribanku siina ninkaa wawaalaya dhehayniyo siinaya ila aladii umira bihi kii la amray ayuu siina sagoo naftiisa dhiib ku tahay ninkaa jaziisa muxuu yahay maalkiisa jaziisa waxaa weeyaan axadulmutasadiqayni laba qof oo sadaqaysatay mid kamida wey kii xoolaha lahaa waa mutasadiq wax sadaqaystay kii bixi la yidhi si wanaagsan u bixiyo isagoo tiyo iskugu dabariday ninkii oo u hagaajiyeyna isagoo sadaqaystay bay lamid tahay ajir buu lehay bu nabi sala allah alay ali wasalam wakiil buu ahaa marka ninkan baabul wakaala ugu keenay waan soo maray oo kitaabu zakaat baan kusoo maray ijaaradana waan kusoo maray xadiidka asaga qaala almusanifu raximah اllah bismi اllahi الraxmaan الraxiim kitaabu اlxarhi wاlmusaaraca wuxuu ku saabsan yahay xarigii beer beer abuurashadii beerihii iyo walmusaarac abuurkiibu kusaabsan yahay xariga waa abuurka zarciguna waa hadee tabcashadii wey zarciguna waa tabcashadii baabu fadli zarci tabcashada fadligeeda iyo walkarsi fadlulkarsi wwaaa beeraha marka laga hadlayo shaklu caam laga hadlaayo zuruuc iyo waxay u qaybsantaa basaatiin zuruuc masaaric iyo basaatiin basaatiintu waa maqruus geedaha la tallaalayo ee cambaha iyo babayga iyo waxaas iyo mooska iyo eh, timirta iyo waa maqruusaad waay gallayda iyo qabanjida iyo beriiska waxaana masruucaad baa la yihahdaa labadiibu isku kaa daray fadli zarci beertii la zarcayo la abuurayo iyo walgarsi tii la tallaalayo fadligooda idaa ukila minhu wixii aad abuurtee tallaashay ee adi aad laheed haddii wax laga cuno tuuga xataa ada wax ka cuno ajir baad ku leedahay musaafir sasa hadduu cuno shimbir hadday cunto intaba ajir baad ka helaysaa وqول لahi taعaلى ilahay qowlkiisa uu yihi aفrأytm ma تxruثuun waxaad ii sheegtaa ma تxruثuun ma tadcuuna في اأrضi min اbdri dhulka waxaad gelinaysaane abuur ah xariga waa abuurkii xarina gelinayay antum تزracuuna midinkaa soo saaray soo saarka zarci baa yaa loola jeeda hadda antum تزracuunahu adi xari waad la imaan kartaa lakin zarci lama imaan karti marka hadda laga hadlay dhinacan kale waad dhihi kartaa xaraftu laakiin ma dhihi kartid zaractu macnaha markii loola jeedo wax soo saarka adimaa soo saarin wey antum tasracuuna wixii aad abuurteen miidinkaa soo saaray oo waxaan soo baxay ee beer ee kala duwan miidinkaa soo saaray oo iskale awooddiini bay ku soo baxday am naxnu zaaricuuna bilale mise annagaa soo saaray adigu waxaa weye mujarad asbaab la timid meeshaanaad wax gelisay mula iska angegan baad gelisay waata dheelida soo booday maalin dambana sabuulka soo riday waxaasaa soo baxay waxaa maadaa keenay low nashaau buu alla leey hadaan doono lajacalnaahu xudaama waa heshiin burbur ah ama waxbaan ka soo bixin fadaltum markaasaad ahaan lahen tafakahuun kuwa walbahaaro oo taxzanuuna waa lagu fasiray tafakahuun iska calaacalo iska hadahadlale waa lagu fasiray aayadda marka hadda alimaam الbukhaarي raximah الlah fadl الzarci buu usoo deliishaday wاlgarsi lanno aayaddani waxay tusaysaa ilaahay wuxuu soo aayadda subxaana watacala ugu soo dejiyey jihat اlimtinaani bihi waa nagu manaysanaya imtinaan waa nagu galladaysanaya waa nagu manadaysanaya wax xaaraana ama aan banaanayna ilahay naguma galladaysto aqali taqdiiri marka waxay noqonaysaa alibaaxa wax inuu banaan yahy hadduu sii dhaafana istixbaab iyo sunanimo iyo ajr iyo hawaab iyo fadli si musanifka baabaysay marka ilahay baa nagu galladaysanaya le antum tasracuuna min nxnu zaaricuun marka adigana xarkigii baad la imaanaysaa inaad la imaato ilahayna tala saarato fadli iyo ajir baad marka ka heli qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana abu cawaanata wadax bn cabd lah yashkuriy xa waxadaanii cabdiraxmaan bn mubaarakin qaala xadaana abu cawaana waa kawaarata laba arday buu leh abu cawaana can qataada ibnu dicaama can anas bni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala la slm wuxuu yihi maa min muslimin qof muslim ma jiro oo yakrisu tallaalaya karsan tallaal ow yazuucu abuuraayo zarcan abuur fayakulu minhu wixii uu abuuray ama uu tallaalay midhihii ka soo baxay oo cuni dayrun shimbir aw insaanu qof bini aadama aw bahimatan xoolo iska socda oo bahaima ilaa hadday dhacdo kaana lahu waxaa u sugnaaday bihi bisababi camalihi camalka uu sameeyey sababtiis sadaqatu sadaqa a kaana lahu sadaqa sadaqada ajir bay u noqonaysaa saasuu nabig sala allah alay wasalam marka beerta aad tabcaysa wax alla wix dhex mara oo cuna wax ka xeysma ogolana ma ogolaanin ajiri tabaab baad keenaysaa xataa yao raalli ka ahaanin waxaan adigaa iska lahaa niyadii marka hore aad ku bixisana xalaal iyo wanaag buu ahaa laakiin waxaa cunaaya ee iska socda ada ajir baad ka heli waa sidii ninkii mujaahidka ee faraska sameeyey oo kale faraska diyaarsaday faraskiisii hadday cabto ama ay cunto asaga xataa yuna aroorin ama yuna daajininba ajir fawaab baa looga dhigaya miisaanka loo saari wa qaala lanaa muslimun muslim baa wuxuu nagu yiri bule bukhaari waa sheekiisi laakiin hadda oo kale tacliiqna waa noqon karaa mararka qaarna markuu culimmadiisa mashaayikhiisa mubaashirka ahaa uu kaga warinayo mudaakare iyo waa isticmaalaa marka shaahid ahaanna waa noqon kartaa وqاaل لنا مسلم xdثnا aabاn aabاnkaasuu yar diidan yahay oo aabاn بن يزيد الcطاar weyaan oo wuxuu ku wariyaa un tacliiq iyo mushaahade iyo mxuu ahaa shaahid iyo waxaas ku keenaa waxaana ku keenaa marka waa sida xamaad binu salama oo kale ma badna inuu wasliyo isagoo mawsuula uu soo maro aabaan ibnu yaziid alcataar qaala xadaanaa qataada xadaanaa anas labada marka xadiidkan dambe ee tacliiq ah iyo kaas waxaa faa'iida oo tacliiqa inoo faa'iideynayaa riwaayada hore qataada bnu dicaana waxaad og tahay waa nin oo mudlis ah marka can baa abu cawaano can buu kaga wariyey laakiin ninki la yidhahdo aabaan bnu yaziid xadaa buu kaga qaaday faintafa tadliis ka tadliiskii laga cabsanayey meesha waa ka baxay waxaa sugnaatay in qataada bnu dicaama lagaga wariye xadaa waxaa kaloo sugnaatay in asagaba xadaana anas uu ku wariyey qataada can anas can buu anas kaga wariyey anas bn malik can buu kaga warinaya tadliiska qataada weylena maha abu cawaana marka can qataada can anas haddana maxaan haynaa xadaana xadaanaa anas waka xadaana anas taa wey can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam baaban wuxuu ku saabsan yahay maa yuxdaru waxa laga digaayo min cawaaqib اlاshtigaali isku mashquulinta ciribta xun ee ka dhalan karta biaalati zarci qalabka abuurka iyo qalabka beeraha oo laisku mashquuliyo oo mujaawazati اxadi in xadda la gudbo aladii xadkii umira bi qofka inuu taagnaada la amray baabka hore maxaa soo martay fadl zarci walxarfi soomeen waa lagu tirtirsiiye waa lagu jeclaysiiyey beerihi laga digaya waata marka in beeraha lagu mashquulo lakiin bukhaari raximah llahu tacaala tarjumadii ayuu labada xadiid xadiid abu umaamaha soo socdaa iyo xadiidkaa soo maray tarjumaduu kugu jamciyeyba xadiidkaa hore waxaa weeyaan ida intafat ishtiqaalu bimujaawasati اlxaddi o ka kaa hore maxaa lagu xumbaari inaad ku mashquulsho oo waxyaalihii muhimka aad kaga mashquulsho waajibaadki iyo xuquuqdii kale diinigaa aakhiradaadi haddii la waayo xadda inaad gudubtana la waayo oo aad taagan tahay wixii loogu talagalay aad marisa beerta fadligaa soo martay bay soo geli haddii laakiin ay noqoto inaad beerta un iyo ambada un aad ku mashquulshood waajibaadkii salaadihii kaga tagtoo jamaacadii kaga tagtoo khayrkii wixii kale ku kaga tagtoo amrigii macruuf jihaadka aad kaga tagto marka ayadaa dulli baa imaanaya ah, dulli baa imaano xadiidkii muxuu ahaa xadiid ulciina idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaab albaqar wa taraktum waraditum bizarci markaas wey marka la diidaayo wixii xuquuqaha lagu lahaa oo dhan baad kaga tagtay beertii baad ku tagtay markaa dulli baa ka dhalan xadaثana cabdالlahi بn yuسuf الtanisi xadaثana cabdالlahi بn salim الximsi xadaثana mحamed بn زiyad alalhani can abi umamaة اlbahili asaga kuu sheegi doona maanta ninkuu yahay abu umama ila laba saxaabiba jirto abu umama labadaba la yidhaahdo qaala wara'aa sakatan wa shayئan abu umaama laga wariyey walxaal ra'aa wuxuu arkay abu umaamaan sakatan yaambooyin qalabka beerta beeraha lagu falo ayaa saka la yihahda wa shay-an shay buu arkay min aalati alxarfi qalabka beeraha loogu talagalay oo gurigiisa tuuran ninka nin gurigiis tuuran ayuu abu umaama arkay radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allah alay slam baa maqlo yaquulu leh laa yadkulu hada bayta qowmin waxaan qalabka ee qalab beeraadka ah qoom gurigood ma soo galo ilaa adkhalahu allahu ilahi wuxuu geliyaa adilla dili buu geliyaa ah, dili iyo ihaanuu geliyaa haddana maxaa soo maraysa beerta wax allaa w afka saara cuna ajira thawaab iy u labada xadiis daahirkooda ina waxaad moodaa iska hor imaadeen waxaa lagu jamciyey saan sheegnay marka culamada ku jamciyeen qaala moxamed baa wuxuu yidhi moxamed ibnu ziyaadkaas weeyaane wasmu abi umaama abi umaamaha saxaabiga magaciisu sudayi ibnu cajlaan baa la yihahdaa ya saama inii qoran marka waa bukhaari ah, marka waa bukhaari qofka qaalala marka waa kuma ardadiisii wey ardadiisi in badanna waxaa tacaaliiqda bukhaari hadallada kasii wariya fi saxiix maxamed ibnu yuusuf alfarabri maxamed ibnu yuusuf alfarabri sheekhiisa maxamed ibnu yuusuf la yihahna waa jiraa sheekhiisa maxamed ibnu yuusuf alfaryaabi ayaa la yihahdaa faryaabi ardaygiisana maxamed ibnu yuusuf alfarabri ayaa la yihahdaa waa raawi صaxiix raawi asaxiix ida sheekha bukhaariga ka wariya saxiixa wey marka hadduu qaal abu cabdillaahi ku yidhi waa moxamed ibnu ismaaciil albukhaari buu noqonaya maxamedkan saasuu noqonaya wallahu aclam qaala musanifu raximah اllah baabu iqtinaa'i اlkelbi lilxarfi ay in la samaysto ikhtiru waa itikaad in la yeesho ay lilxarfi liajli xarfi beer darteed beertii baa waxaa daanyeerkii iyo doofaarkii iyo kashiitadii baa ku dhibtay eyba marka u samaysatay tababaran oo ku qayliya ku dhawaaqa tuuggii iyo wax soo dhawaan laha marka waa lagu ogolyahay ey in la yeesho haddii aynan ahayn kuwa lasoo reebay lildaruura iyo lilxaaja mooyeene in la yeesho dembi baa ku jira bale ajirkaadiiyo hawaabkaadii buu la tegayaa malaa'igtana ma soo gelayso maxaa loo ogolaaday arrimaha soo socda bukhaari raximah allahu tacaala xarfiga iyo beeruhu inay bannaan yihiin buu u baaraystay ikhtilaafu lkelbi maxaa ikhtilaafu lkelbi wuxuu leeyahay hadii shay mamnuuca ah. shay mamnuuc in la samaysto ay tahay haddii loo ogolaaday liajli اlxarfi beer darteed fajawaasu اlxarfi wa ibaaxatiha awla wixii shay shay mamnuuc ahoo in la yeesho la diiday oo nahaa rasul an itikaad in la samaysto waa la diiday soo ma waa la diiday kii mamnuuc ahaay ay samayshay waa la ogolaaday maanta maxaa loo ogolaaday beer darteed marka beer inaad samaysan karto oo ay tahay oo wax dhibaata aynan ahayn ayaa iyadana usoo iu soo bukhaari raximah اllah xadaثana mucaad bn fadala qala xadaثana hishaam can yaxya bn abi kaثiir can abi salamة الzuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slm wuxuu yihi man amsaka kelban ay ninkii qabsado yeesha faina yanqusu waxaa yaraanaya kula yowm maalin walba waxaa ka nusqaami min camali camalkiisa qiraatun qiraat qiraadka intee dhan yahay beeyadow ma kii buurta dhannaa ee janaazada qofka ku tukadee raaca qiraadkii mila uxud oo kalaa mise waa ka yaryahay bacd culama waxay leeyihiin midkaa tafadul buu ku baaba tafadul buu ahaa wlixsaari walbiri ilahayna ixsaanka iyo biriga marka laga hadlaayo fadlullaahi waasic waraxmati wasacad kula shay laakiin hadda midda min baab alcuquuba weeyaan oo waxaa weeyaan saa loogu tiigan maayo ma gaaraayo buurti ay leeyihiin allahu aclam nacam ilaa kalba xarfin aw maashiyatin marka ay beerta iyo maashiyada xoolaha u raacama u ilaaliya mooyeene ay ninkii iska samaysa sida dadka qaar iyo gaalada ay samaystaan taas hadday dhacdo ajirkiisi qofkii ka go-an tahay oo laga goynaya kiraad qaala ibnu siriin ba wuxuu yihi wa abu saalixin can abi hurayra an nabi sal slam ilaa kelba hanamin ay ariga u raaca ow xartan ama beeraha ilaaliya ow saydin uu ku ugaadhameeyeen wa qaala abu xaazim ba wuxuu yihi can abi hurayra an nabi sal slam kalba saydin ow maashiya ay uu ku ugaadho ama maashiya riwaayata fi saxiix muslim ku sugan ayaa cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu asaga wuxuu yihi kalba saydin ow maashiya markaasa waay dhaheen zaad abu hurayra wakalba xarin markaasaa wuxuu yihi wakaana abu hurayra saaxibu xarin abu hurayre ziyaadadaas wuxuu ola yimid beeraley buu ahaa abu hurayra de arrintiis badisha moogtahay abu hurayraa gaajo la dhacaayay iuna taagnaanin abu hurayra isagoo madaxa la arkay isagoo beerabaa la arkay isagoo addoon wataa la arkay addoommo leh waa laga baxay marka xeeladii hore ee ardaynimadii daalibulcilmigii iyo duruuftii waa ka baxay abu hurayra radi allahu canhu ardaa marka beeraley buu soo marayba taasna macnaheedu waxaa weeyaan qofka wadiifadiisa iyo mihantiisa iyo shaqada uu qabto inuu si gaara ah ugu la rabaa in si gaara ah ugu takhasuso haddaad tahay xoolaleey xoola mala dhaqdo xoolaha iyo axkaamtooda iyo buyuucdooda iyo zakawaadkooda iyo waajibaadka ku waajibay xoolaha waa inaad barataa dukaanley haddaad tahay oo bagaash iyo badeecad aad wadato ood curusaar iyo badeeca haysto beeca iyo hormuurihiisa waa inaad si fiican iskaga barataa waxyaalaha la nahiyey iyo khidaaca iyo ribada iyo waxaas o dhanna waa inaad meel iska saartaa barataa ayaa la rabaa marka abu hurera dhinaca beeraley maadaamuu ahaa masaa-ishii beerta ku saabsaneed ayuu si gaara isagoo xaafid ahaa ayuu si gaara usii xifdiyey wa kaana saaxiba xarin tuwaasaa macnaha abu hurayra radi allahu canhu xadaana cabdullahi bnu yuusuf akhbarana mari can yaziid ibni qushayfa ana saa'ib ibnu yaziidi xadaثahu anhu samica sufyaan min abi zuhayr rajulun waa nin sufyaankum min asdi shuruuah nin asdi shuruuah wey qabiilkaas u dhashay wa kaana min asxaabi nabi sal l slm saxaabi buu ahay qaala wuxuu yihi samictu rasuul la sl nabigaa maqlo yaquulu man iqtanaa kalba ninkii ay iska samayst laa yugni canhu zarcan beer ilaalinteed aan ka deeqaynin walaa darcan xoolihiibaa loo jeeda maashiidii darcantan walaa darcan xoolihiiba hadda loo jeeda cadmadii kaliya mee walaa darcan xoolaha la maasho ee bahiimatlancaamka ee ilahay noo xalaaleeye la maalo aan u ilaalinaynin kula y naqasa waxaa nusqaani kula yowm maalin kasta min camali qiraadun qiraad ba camalkiisa maalin walba ka goyi qultu waxaan ihi buu yidhi anta samicta hada min rasuuli illah waa lagu dhegeysa maarta sufyaan bin abi zuhayr saaib baa ku dhegan saaib bin yaziidna waa saxaabi sakiir ah saaib laftarkiisa war maadaa nabiga ka maqan calayh salaam buu qaala wuxuu yidhi ii wa rabbi hada almasjid masjidkan rabbiga iska leh waana masaajida lilah masjidka rabbigii lahaa ayaan ku dhaartae inaan ka maqlay nabiga sala allah alay wasalam marka waxaa weeyaan uu sugan rabaa un ah, tafabut baa la yidhahdaa ee ma aha khabarulwaaxid iyo in laga shakiye iyo maaha baabu isticmaali اbaqari lilxiraafa in lo la yeesho la isticmaalo loona isticmaal lilxiraafati beeraha iyo inay kuu fasho dhulka iyo carada iyo caragadiska iyo beerti falideedii loda waa loo isticmaali karaa iyo dibida ama hata ama lo oo dhan xadaanii moxamed bn bashaar bn dan qaala xadaanaa gundar maxamed bn jacfar oo haddaad aragta nin lo ku falanaayo beerta xoolihii ku ciyaareen hadhihin ah, xoolii baa ku ciyaar waxyaalaha ilahay u abuuray looda waxaa kamida ah in lagu fasho beeraha xadaثnي محamed بن bashاr qal xadaثna gundar محamed بن jacfar qal xadaثna shucba can sacd بn ibrahim بn cabdiرaحman بn cawf الzuhri qaal samictu abaa salamataan maqlay can abi hurayra radi allahu canhu can النbi sal slm qaal baynamaa rajulu raakibun wuxuu nin uu saaran yahay calىa baqarati neef lo ah iltafata ilayhi baqaradii baa soo fiirisay dushuu ka saaran yahay neef lo ah sida looda iyo dawaarata dibida iyo baqayda iyo waaba lagu guuraaba neefkii baa ilaahay ka hadliyo way soo fiiriso faqaala waxay tihi lam ukhlaq lihada ani liima abuurin sidan in lay koro layfuulo oo gaadiid laga dhigto liima abuurin khuluftu waxaa laii abuuray lilxiraafa in beeraha lagu fashaa lii abuuray in layfuulo oo gaadiid laga dhigto sida geeli iyo muxua dameerihii layguma talagelin liima abuurin bay tiri way hadlaysaa aba ilahay kumaha subxaana wa tacaala xayawaankaa iska hadli kara oo la maqli karaa la fahmi karaa qofku ilahay maqashii subxaana qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayh salaam markuu intaa nabigu yidhi saxaabadiiba xoogo yar yaabay ayagoo nabiga alayه salam hadalkiisa rumaysan xoogo waxaa jirta wax kaa yar weynaan baa jira oo qariib kula yar noqon waxay dhaheen subxaan allah baqaratu tatakalam ma neef loo ah hadli saasay dhaheen loo ah yaa hadli markaasuu nabigu wuxuu yihi qaala aamantu bihi arrinkaas anigu waa rumeeyey waxyi baa laygu sheegay ana anigaa rumeeyey warkaasi waa abubakarna waa rumeeyey wa cumar cumarna waa rumeeyey abubakr cumar waa rumeeyeen wuxuu le raawiga saxaabiga xadiidka warinaya wamaa kaana fii dalika meeshaana mayna joogin abubakr iyo cumar baa arrintaa way rumaysan yihiin markuu nabigu leeyahay abubakr cumar mesha mayn fadhin kalsoonida uu ku qabo abubakr iyo cumar nabiga sala allah alay wasalam waxa uu ku hadlo markaaba horay bay yaqiinta qalbigooda ay gelaysaa shaki yar haba yaraatee ma gelaayo abubakr iyo cumar ordaya u sheega haddii markaaba la boodi waayaan oo dhihi waayaan aamanaa biاllahi wa bima jaءa rasuuli اllahi can illahi haddii dhihi waayaan wajaءa rasuul lahi an ilahi marka intaa way hadda intuu musanifka u keenay waxay leedahay baqaradii neefkii baa hadlo wuxuu yidhi lam yuklaq lihada ani lagama abuuro lakin maxay qiratay in loo abuuro xiraasa macnaha marka haddii la yidhaahdo beerta falideedaa lee ab loo abuuray qaarkood baa waxay markay niqaashayaan masalada ah muxuu ahaa baqasha iyo faraska iyo markii laga hadlaayey oo qaar baa diidan faraska in la cuno hilibkiisa waxay leeyihiin walkhayla walbiqaala walxamiira cilada litarkabuuha a litarkabuuha marka qolada le litarkabuuha baa la yidhi saa darteed lama cuni karo faraska yaa xadiita xadiista ay u daliishan kara kuwa kasoo horjeeda kuwa kasoo horjeeda kuwa le aayaddaasi dariishanaya in faras aan la cuni karin liqowlihi litarkabuuha darteed u daliishanaya ayaa waxaa lagu radiyey xadiidkan ayaa lagu radiyey baqaradii maxay tiri inamaa khuliqtu lilxari baa la abooray waxaana iyaga iyo kuwaas faras lama cuni kariyo kuwa kale isku waafaqsan yihiin baqaro in beer lagu fashakeeya looma abuurin maxaa kaloo loo abuuray in la maalo oo la qasho soo ma a ah, marka litarkabuuha haddaad taagnaataan oo tirahdaan intan un baa la sheegay aata baqarana ayaduna ku raaca qultu lixiraafa bay leedahay cuntada ha cunina hilbkeeda cunina caanaydana cabina layidhi marka waxaa weeya waa niqaashka masalada ayada ah qaala nabigu aamantu bihi ana abubakr wa cumar wa akhada diibu akhada waxaa la cararoo qaatay adiibu yey shaata midad cari ah diib yeydaa la dhahaa dhurwaagana waa ay duurta way diibiga dhurwaaga dabc baa la dhahay fatabicaha araaci kii ariga la jiray baa ka daba orday oo raba inuu ka soo rito faqaala lahu diibu markuu ka ritay yeydii baa halkaa intay istaagtay soo jeesatay yaa waxay tihi man lahaa yaa iskale ariga yowma sabuci dugaagga maalintiis maalinta habar dugaag waxaanaheen oo xoolaha la jooga uusan jirin waxay ka cunaan ay ka cunaan waxay kale saddex jijiifaan maalintaasi yaa idin reebi doonay tiri yowma maalin laa raaciya laha wax dhex socdoo raaciya uusan jirin kayri ani aan ahayn alimaam اqurdubi wuxuu leeyahay wuxuu ishaarayaa xadiid abi hurayra radi allahu canha fi صaxiix yatrukuuna اlmadiina calى khayri ma kaanat laa yakshaaha ila اlcawaafi xadiidka ahaa madiinay ka tegi doonaan xadiii saxiix madiinay ka tegi doonaan maalinta ugu fiicneed wixii wax soo geli uusan jirin ila alcawaafi yuriidu eh, yuriidu asimaaca waayr duwaaga iyo shimbiraha waxaan ahayn oo soo jooga mala dadkii waa tageen waa marka xashriga iyo qiyaama aakhiru zamaanka wayaan eh, mxuaha dug la rogi rabo xoolihi waa laskaga dhaqaaqaya wayaan cishaaru cudirat buu leeyahay subxana wa tacala neefkii geel ahaa ee tobanka bilood marayo rimanaa ayaa la iska dhaqaaqi yaybaa hadashay markaas saxaabada waxay dhaheen haddana subxaana allah diibun yatakalam ma yaybaa hadli ama diibun tatakalam qaala nabig wuxuu yihi aamantu bi waan rumeeyaani ana wa abu wa cumar qaala abu salm wuxuu yihi wamaa humaa yowmaidin fi lqowm taadiga weyaan wamaa humaa yowmaidin fi lqowm meeshaasi dadka loogu sheekeynaayo muxaadarada ka socotay hadalka nabiga mayna fadhin abubakr iyo cumar khiyaabkooda oy maqan yihiin nabiga calayh salaatu wasalaam yaqiinta uu ku yaqaano inay markaa aynan waxba ka inkireen baabun idaa qaala ikfinii muanata nakli hadduu yidhaahdo qofkii wakiilka ahaa waxaad iga kaafisaa beerta timirta shaqadeedii iyo wakayrihii wixii aan nakhiil ahayn beertii kale iga kaafi shaqadeedii hadday noqoto waraabintii iyo falidii iyo ilaalintii iyo oodidii shaqadaadii uqun wa tushriknii waxaad ila wadaagaysaa fi amri midhaha ka soo baxay bee beerta midhaheeda beertanaa iskale ka shaqee wixii ka soo baxana waa wadalayna inay banaan tahay xadaana alxakam bnu naafic akhbarana shucayb ibn abi xamzata dinyar xadaثna abu zinaad cabdالlah bn dakwan an اlأcrج can abi hurayrata dawsi radي الlahu canhu qaal qaalat ilansaaru lلnabiy salى الlaه alay slam ansaar ansaaru rasuuli الlahi sal slam nimankii qiimaha badnaa ee madiina deganaa nabiga soo dhoweeyey ayaa waxay yidhaahdeen nabiga alayه الsalam waxay ku dhaheen iqsim baynana wa bayna ikhwaani nakli beeraley baa naao timir baan haysanaaye annagii walaalahana muhaajiriin noo qaybi mis iyo mis ha u kala qaadano qaala nabigu wuxuu yihi laa maya masalada masfiriga waxbaa hadha isbedeli doona futuuxaad baa la heli doonaa khayr baa la heli doonaa oo kuwanba way doonaan maal u siiyo haynala cunaano faqaaluu waxay dhaheen takfuuna marka walaalayaal waxaad naga kaafinaysaan almuanata shaqada beerta wanashrakukum waynu wadaajinaynaa fii hamra imaartii meelaha ka soo baxan aan wadaagno qaaluu muhaajiriin waxay dhaheen samicnaa waadacna xooga annagaan maalaynaa khidmadaan ka qayb qaadanaynaa sidaasaan marka xoolaha anaga can tiibi nafsin aan xoolihii iyo timirtii wixii soo gaay yaan cunaynaa iska cuno iska homa samicnaa waadacna bay dheheen oka marka fihim aanata naqli waayrihi wa tushrikin waa banaan tahay arrintaasuu baabaystay baabu qadci shajari wanaqli geed timireeda iyo geedaha midhaha leh iyo kuwa dadku ay intifaacsadaan ay faaid ka faa'iidaystaan in la jaro ma banaana laakiin lildaruurati walxaaja hadday daruuro iyo baahi ay imaato geedkii timirta midhaha lahayaa la taaban layiri waddaa kusoo hagaagtay jid ummaddu ay ka faa'iidaysanaysa biimihii baa qabtay saafihii baa qabatay see la yeeli ah masaajid masaajid baa looga baaday meesha laftirkeedii in laga dhiso ceel baa looga baaday batrool baa hoostiisa laga helay waa la xaqaya waa la qadaya laakiin in laiskaga ciyaaro geedahaasi midhaha leh ama maahe dadku ay harsadaan ama qiimaha dadka u leh in la jaro ma banaana oo geedaha laska gurguro wa anas baa wuxuu yidhi amara nabiyu sala allahu alayh wasalam binakli faqudic nabiga wuxuu amray geedihii timirta ahaa in la gooyo faqudic waa la guray isagoo dheer baa soo maray waana imaan doona insha allah meel kale hijradii markuu nabigu madiine tegey saaminuunii biardikum ya bani najaar ah, dhulkii uu rabay nabigu masaajidka inuu ka sameeyo ee uu nabiga alayh salaam ka gatay bani najaar waxaa ku taala geetimireed iyo meel khara oo iska godad iska qodad oo in la hagaajiyo u baahan qubuur lmushrikiina dhinac kaga xabaalan waa kii nabiga alayh salaatu wasalaam yidhi geediha laga jaro hala guro xadathana ah. mudhar timir bayn ahayd marka baahi darteed baa masaajid baa laga dhisaya masaajid iyo geelo timira iskuma dhigmaan xadathana muusa bn ismaaciil atabudaki xadaana juwayriyat ibnu asma can naafic can cabdilaahi radi allahu canhu can nabiy sala allah alay slam anahu nabigu xaraqa wuxuu gubay nakha bani nadiir yuhuuddii madiina deganada banu nadiir ahaa ee qadarka iyo ballanka bixidda la yimid ballantii laisku ogaabay ka baxeen heshiisihii laisku ogaabay bunyeen weliba keed iyo dhagar iyo shirqool dhamaya inay ku sameeyaan bay damceen markaas hawakooda la helo lagu duulay gurihii bay ku carareen marka yuqribuuna buyuta baydiga muriin suurat alxashri suuratu banu nadiir waa la yihahdaa nimanka marka geedihii timirtahabaa la jaray maxaa loo jaray dhufays bay ka dhigteen marka saaxadaa la banaysanaya ama ma iyagaa rabaa in walbahaar lagu rido oo argagaxaan oo isku naxaan xaraqa wuxuu gubay nakra bani nadiir waqadaca qaara waa jaray wayal buwayratu buwayro weeyaane ma qadactu min liilati low taraktumuha qaaimat calaa usuuliha fabidn illahi baa marka ay sheegeen dheen maxamed geedihii buu gubaaya qarri buu la yimid midan fasax buu u haystaanaya nabi maxamed sala la alay slam maslaxo weyn oo raajixa ah ayaa mafsadadan aad sheegaysaan laga hormarinaya haddii maslaxo weyn iyo mafsado isku hormaadaan almaslaxaة اraajixaةu qadam almafsada markaad maqlayso jalb اmasaali muqadam ala jalb dar mafaasid muqadamu calى jalb اmasaali waa goorma waa markii maslaxada iyo mxuu aha mafsadada ay simaan mafsadada iyo maslaxada markay siman yihiin mafsadada laska difaaci maslaxada waa laskaga tegi laakiin hadday maslaxadu badan tahay maslaxada la hormarin haddii mufsadada ay badan tahana mufsadadaasaa la dafcinaya marka hadda geedaha in la guuro mufsada ka dhalatay laakiin maslaxada taxqiiqa maslaxada la xaqiijinayo ee ah in dhulkaasi muslimiinta ay gacantooda gasho cadowga laxaaqoo la zuuriyo oo wixii lagu zuuri lahayo wasaaishiina loo adeegsado ayaa ka xoog badan wahiya meeshaasna albuwayra magaca meeshaas yaa buweyra la dhiijir beer beheed weyn dhulka meesha ku taalla buweyra la dhiijir walahaa yaquulu xasaan nimanka waxaa hoday oo been u sheegay oo hadalkooda ay ku hodmeen kufaaru quraysh iyo nimankii banulu-ayi ah reer quraysheed yaa waxay dhaheen haddii nagu soo duulo waan soo duulaynaa annagana haddii nana bixiyana waa inana baxaynaa garab baan inii nahay ayay ugu sheekeeyeen waxaana marka hoday makay joogaan waxba tallaabo way soo qaadi waayeen markaasu wuxuu leeyahay xasaan asoo ku dhaaka dhaakoonayo lahaana la wallaahi haana waxaa fududaadoo sahlanaaday calaa saraati bani lu-ayi madaxdii reer banulaayi xariiqun gubitaan bilbuweyrati buweyra la gubay xariiqoo mustatiirun waasca dab faafay oo muntashir dab weyn ayaa nimankii qabsadoo dhulkooda la gub ayagoo arkaaya oo maqlaaya banuluayi waxna waa tari waayeen ah, aw waxaa len tarayna haddii nasaara waan baxayna adigu ku haysina way ah, reer madiinaan ogu badnayn buu lehay beer abuurashada iyo ziraacada beerta kunaa nukri larda binnaaxiya dhulkaan kiraysan jir dhulkaan kiraysan jirray oo qof ka shaqeeya xooga maala ayaan ka kiran jir binaaxiyati naaxiya iyo dhinac minhaa beertii ka mid a musaman la magacaabay lisiidilardi ardada iyo dhulka ninka iskale ayaa iyo u magacaabanta intaasna adigaa iskale ninkan kirada ee la kiraystay intaana sayidkaa iskale qaala fa mimaa in badan waxaa dhacda yusaabu in la asiibo daalika intan inay balaayo ku dhacdaa dhici karto intii ninkaa dhulka iskale uu lahaa yidhi inta ii abuur adna intaa abuuroo abuurkaas kiraha ku noqoto waxaa dhici karta yumaa yusaabu daalika intii ninka dhulka lahaa inay aafo ku dhacdo biyo ay gooyaanoo cuduro ku dhacaan wa taslamu alardu ardada kalena ay nabad gasho wa mimaa yusaabu alardu ardadii ninka sayidka uu lahaa inay badbaadana waa dhici kartaa wayaslamu eh, mxuu aha wa mimaa yusaabu alardu in ardadii la asiibo sayidka uu lahaa oo wayaslimu dalika ninkii shaqaalaha wuxuu kiraystay ee layihi tabca ay ka u nabadgashona waa dhici kartaa mima yusaabu ardu inay ardada la asiyo af ku dhacdo oo wayaslimu dalika intaana ay nabad gashaan waa dhici kartaa labadaba waa dhici karta mar waxaa dhici karta intii ninkii dhulka lahaa inay ka baabaado kii kale ee ka shaqaynaya intiisa ay u bulaasho u ficnaato ninkii dhulka lahaa marka aniga dhulkaygii seed beer ooga goosan oo miro oga goosan anaan u qadi buu dhihi muran muu keeni marka qaarkood waxaad dhici karta ninkan dhulkale intiisa inay baxdo shaqaalihii burxay ee daalo oo gubtayna intiisa aafaay kaga dhacdo gacan madoobi uu daan la soo istaago oo udh haddana oo dhididkaygi iyo xoogaygi la soo istaago dooddaasaa timid marka fa waa naga reebay arrintaa ayada ah arrintaa waa naga reebayoo waxaa la yidhi wax kaash ah ama xoolaha ama raashina wax ku kirayso ninkan shaqaalaha waxaad tidhaahdaa beerta ka shaqee waxaana ku siinayaa lacagtaasaan ku siin xoolahaasaan ku siin ee waxaa ka soo baxaaya ha oga dhigin shira ha ooga dhigin oo ku shaqaalaynin wa ama dahabu lacag in lagu kala kiraysto walwarqi fidda lagu kala kiraysto falam yakun yoomaydin maalintaa lama haynin lacag iyo dahab iyo fidda iyo lama haynin laakiin sidan aan yeeli jiray markii dambena waan naga reebay buu xadiidu raafic binu khadiij mashhuur weeye baab almukhaabara walmusaaraca buu ku imaanayaa soo faahfaahsan wabillahi towfiq wsala allah wslam ala nabiyina muxamed insha